alxamdu lilaahi rabbialamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi waaalih wasaxbihi ajmaciin amaa bacd asalaamu <clears throat> calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kelimadu waxay ku saabsan tahay in sha allahu tacaalaa kelimo guud iska wasiya dardaaran wixii aan ka awoodno inaad soo dhowaataan jeclaan lahaa maadaama hadda mikrofoonkuusan shaqaynayn <clears throat> waxaynu ku jiraa eh, xilli aad iyo aad u adag culummaduna in badan ay ka dayriyeen oo laga cabaaday idinkuna waxaad tihiin culummadii iyo macallimiinta ummadda ama soo saari lahayd jiilka la doonaya ummadda inuu wax ka beddelo dhakhaatiirta ummaddaad tihiin sufyaan athawri ayaa waxaa ka sugan inuu yidhi alcaalimu tabiibu haadihi alumma ninka caalimka ah waa ummaddan islaamka dhakhtarkeedii fa idaa jara alcaalimu da'a ilaa nafsihi famataa yubri'u annaas buuri wuxuu li caalimku waa ummadda daawadeedii adduunyada iyo maalkuna waa cudurkii ummadda cudurkii hadduu caalimku soo jiito ama dhakhtarku soo jiito ummadda yaa daaweyn buuri marka waxaa la doonahayaa inaad noqotaan xidigii ama indhihii ummadda soomaalidu waxay tidhaahdaa adhi indhihii waa riyo iduhu waxaa hoggaamiye riyaha ummaddanna waa taqaannaanoo idinkaa hoggaaminaya culummada iyo ducaadda iyo macallimiinta marka inaad noqotaan dad aad iyo aad u khayr badan oo ummadda u ah qudwo ayaa la doonahayaa nabigu salawaatullaahi wasalaamu calayhi hawsha ayadaa inay isbeddelayso oo ay culummadu isbeddelahayaan oo adduunku kharrimahayo oo wuxoo dhanba iltibaas ka dhacahayo waa sii tilmaamay xadiidka anas allahu tacaala canhu ayaynu wax ka tilmaamaynaa saxaabiga anasa wuxuu leeyahay nabiga waxaanu ku nidhi yaa rasuula allah mataa natruku alamra bilmacruufi waannahyi cani ilmunkar dadka inaan wanaagga farro iyo samaha goormaannu iska daynaynaa xumahan aannu ka reebno nebigu salawaatullaahi wasalaamu caleyh wuxuu ku jawaabay idaa dahara fiikum maa dahara fi lumami qablakum marka laydinka helo idinka muuqato cudurrihii ku dhacay ummadihii idinka horreeyey marka ayada ah nin walbaba naftiisa ha u shabkaxsado oo naftiisa mas-uul ha ka noqdo amru bilmacruufka caamkaa iyo nahyi canilmunkariga caamka ha iska daayo naftiisa ha ku ekaado riwaayo kaleo xadiidku uu leeyahay idaa dahara fiikum maa dahara fii bani israa'iil ummadaha laga hadlaya waa reer bani israa'iil qolyahaasa innagu aynu daba taagannahay inteenna xumaata saxaabadu waa nabiga su'aal bay ku ceshoonoo waxay yidhaahdeen nabi allow wamaa dahara filummami qablana ummadihii hore ee naga horreeyey waxaa ka daahiray laga dhaxilee fasaadka ah muxuu yahay nabigu wuxuu yidhi almulku fii sigaarikum waalfaaxishatu fii kibaarikum waalcilmu fii ruddaalikum haddii taladii ummadda ay marooqsadaan oy boqorro u noqdaan niman da'yar waa sida dadka qaarkii ay ku fasireen laakiin salafku badankood waxay ku fasireen abu cubayd alqaasim bnu salaam awsaaci asigaar huna hum ahlulbidac bay leeyihiin waa ahlulbidac ninka qadarka cilmiguisu yaryahay ee magaciisu yar yahay mubtadicee khabiidka markuu ummadda taladeeda gacanta ku dhigo markaa iyadaa buulashaha la gala wey dunidii hadda saas weeye ummaddii mulkigeeda waxaa haya ninba ninkuu ka liitay baa mulkiga ummadda la wareegay waxaan boqorada ama ru'aasada ee duniyada maanta dhooban kelimatu ittifaaq weeye cinda alculamaa inay nimanku ummadda u liita yihiin nin takfiiriya iyo nimaan takfiirininba laakiin inay liitaan oy musiibe iyo balaaya yihiin ummadda ilaahay ku salladay oo kharriban taa waa kelimatu ittifaaq wadaadduhu waxay ku hardamaan ha la takfiiriyaan la takfiiridhin laakiin inay liitaan oy ba'een muran ma laha nabigu markuu halkaa ay hawshu gaadho almulku fii sikhaarikum waalfaaxishatu fii kibaarikum zinada iyo xumaanta dhallinyarada lagu yaqaanaa awooddoodiibaa xoog badan caqligoodii baa hadda bilow ah weli ma aysan gaamurin shahwadii baa ku badan waa dhallinyaro marka waxaa sahlan ama ay geenaysaa dabeecada bini'aadamkuma ninka yari inuu shahawaadka ku degdego laakiin waayeelku hadduu soo xadxayto xaggee la geynhayaa faaxishadii iyo sinadii baaba dadkii waaweynaa ee kibaaru sinniga ahaa baa dabada qabanaya intaan oga jeeda aniga hadda waxaa weeye waalcilmu fii rudaalatikum wa fii riwaaya fii rudaalikum fiqigana uu galo fusaaqdiinna ibnu maaja baa xadiidkaa soo saaray afar kun tobaniyo shan raqamka axmedna waa soo saaray waa xadiid xasana zayd ibnu yaxya alkhusaaci oo ruwaadda xadiidka ka mida oo sheekhu sheekh ibni maaja ah wuxuu leeyahay tafsiiru macnaa qowli الnabiyi salى اllahu عalيh wasalam wاlcilmu fii rudaalatikum yacnii idaa kaana alcilmu fi lfusaaq cilmigii iyo diintii hadduu fasaqadii uu galo oo caalimkii baa sigaarka dhuuqahaya sida ashariyiinta masar dhooban oo kale waa faasiq waa fannaan waa khaa'in waa tuug xagganna waa digtoor waa caalim waa sheekh afarta madhab buu ka jawaabaya waxay soomaya odhan jirtay saaduu u dhaqaaqana tuug mooryaana wey idan cilmigii waa maaddo la barto laakiin cilmi lagu dhaqmo oo camal laga helo oo ku hogaamiya maba noqon marka xilligaa marka la gaadho nabigu wuxuu yihi sal ly slam nin kasta danihiisa ha ku ekaado maxaa yeele mulkigii iyo saldanadii iyo siyaasaddii waxaa haya ummadda kuwa u xumaa cilmigii iyo diinta waxay gashay fasaqadii iyo nimankii fajarada ah ee kaba cadka ahaa idan waa yeellihii way dhaanteeyeen tareenkii bayba ka dhaceen haddaba markayaad wax ka qabataa waa yahay ilmiha tarbiyaynaysay aabbihii baa faasiqa hooyadii baa faasiqad ah in yar baad ku shubay oo wanaaga gurigaa lagaga masixi intaad ka shubtayba waa laga sii shubi marka soo musiibo maaha idan xilligaas waxaan filahayaa nabigu uu tilmaamahayo haddaynan gaadhin waa ku dhownahay haddii kale waa horuu soo bilowday xadiidku riwaayo kale uu leeyahay xadiidku xaafid alciraaqi waa taxsiiniyey sanadkiisa alimaam albusayri wuxuu leeya waa saxiix sanadkiisu saaxib kitaab alaniis wuu saxiixinayaa asheekh mustafa alcadawi asaguna waa saxiixiyey marka xadiidku waa sugan yahay inkastoo bacdu ahlicilmi ay dacfi ku sheegeen laakiin dacfigaasi dacfi qaadixa ma aha riwaayo kaleo xadiidku uu leeyahay yaa nabigu wuxuu le idaa dahara aliddihaanu fii khiyaarikum aliddihaan fii khiyaarikum والفxشh في شhiraariكم والmulk في صغاariكم والفiqhu في rudaaliكum kan danbaa sii caddaynay idihaanku waa waxaa adduunka maanta baabi'iyey haddii culumadiinnii iyo akhyaartiinni iyo xufaaddiinnii iyo ahlu khayrkiiba idihaan ay ka dhammaan waayaan wadduu low tudhinuu fayudhinuun riwaaya xadiidka shaahidkiisa xudayfa iyo caa'isha wuxuu odhanayaa idaa daahana khiyaarukum fujaarakum akhyaartii iyo culummadii iyo raggii gobta ahaa ee ummadda inay hoggaamiyaan la doonahayay waxayba meermeerin oy ku dhiiran lahay inay runta u sheegaan fajaradii ninka caalimka xaqii buu ka cabsan macallinkii runta inuu sheego ma awoodo kii odayga ahaa ee garcastaay ee nabad kataliska ahaa inuu mooryaankii yac yidhaahda ma awoodo idaa daahana khiyaarukum fujaarakum akhyaartiinni iyo culummadiinni iyo cuqaashiinni iyo wujahaa'u unnaasi wa cilyatu lqowm haddayba ka wareegaysanayaa inay xaqa badheedhaan oo ku aadaan marka ayadaa waa idiin dhammaatay samatabaxna ma lihide waxaa nin kastaba gurigiisaa ku aruurso idan iddihaam filkhiyaar alfuxshu oo zinadu kow ka tahay filashraar milkigii iyo siyaasaddii iyo maamulkii fil asqhaar buu galay oo ahlubidici loo jeedo ama siqaaru siniba loo jeedo mararka qaarkood fiqigii fusaaqdii buu galay marka ayada ah waxaa weeyaan ha lays ilaaliyo wey culummadu waxay yidhahdeen waxaa axaadiisulfitan loo sheegaa in laga digtoonaado xudayfana asalkaa taqriiriyey saxaabadu nabigu waxay weydiin jireen fi saxiix khayrka wa kuntu as'alu can shar makhaafata an yudrikani waa garanaysaan waxaannu xadiidku u baraarujeen maadaama aad culummadii tihiin iyo macallimiintii iyo murabbiyiinta ummadda hawlaha in layska ilaaliyo waaqacaana wax lagu qaybsado aadna loo digtoonaado waa iga dardaaran waana baraarujinaynaa masalada ii raacda waxaa weeye ee maxalushaahidka masalatu اlkhlaas cilmi iyo tarbiyo iyo dacwa lagu jiraa marka ikhlaaska waa in lagu dadaalo ikhlaasku culammadu waxay yidhahdeen waa ifraad ullaahi subxaanahu wa tacaala bilqasdi fi طaaca ilaahay in lagu gooni yeelo cibaadada iyo taacada bilqasd cid kale ha danaynin hebel baa kugu ammaani iyo hebel baa kugu goyn iyo cid baa wax kaaga sheegiyo mid baa kaaga xumaan iyo yacni innaba ha isku dayin ilaahay subxaanahu wa tacaala abbaar ummadda asagaa soo kaxay qulubta asagaa maamulo ummaddan asagaa hoggaamiya asagaa abuuray idan adigu haddaad toosto khaaliqu ku abuuray aad ku hagaagto ilaahay subxaanahu wa tacaala xisaabaha kale asagaa keenahay laakiin aduun meel la gaadhinba ha ku bargo'in inaad khalqiga iyo ummadda wax ka raadayso waa ifraadullaahi subxaanahu wa tacaala bilqasdi fi taaca wadaadaha qaarkood waxay yidhahdeen ikhlaasku waxaa weeye waa tasfiyatu alficli can mulaaxadati almakhluuqiin ficilka aad samaynaysa markaa ama qowl ah ama camal ah ama qasad ah ama salaada ama tarbiya ah ama waxbarid ah ummadaha iyo khalaa'iqda innaba ha u tixreebin yacnii ka saar meesha xisaabaha kale cidna ha milcsanin sidaa darteed masalatu اlikhlaas waa asaaska diinteenni weeye sufyaan athawro wuxuu leeyahay maa caalajtu shay-an ashaddu calaya min niyatii buuri markuu dhintay sufyaan athawri salafku waxay yidhahdeen alyawma maata alwarac xalaal miirad iyo daacadnimo iyo hufnaan maantay dhimatay ninkii noocaasa wuxuu leeyahay waxaan ku dadaalo oon daawadaaweeyo oon isku dayo inaan la imaado wax iiga daran ikhlaaska ma jirabu inaad camalka aad samaynayso saafi ka dhigto oo ilaahay u saafi garayso oodan dadkan ku leexan oodon milicsanin hawl adag weyn sahal ibni cabdilaahi tasturi oo ragga zuhaadaayo weliba tasawufkii hore ee qiimaha badnaa ahaa yaa wuxuu leeyahay waxaa la weyddiiyey ayu shayin ashaddu cala annafsi ruuxa bini aadamka naftiisa wuxuu ku hagaajiyo oo ku tarbiyeyo maxaa ogu adag wuxuu leeyahay alikhlaas ikhlaaska ogu adag li'annahu laysa lahaa fiihi nasiib buur naftu ikhlaasku wuxuu u dhibahaya wax danan ogu jirin xagga adduunyada ah camalkan cidnaha ku mulaaxadayn cidnaha ku tixgelin ilaahay keligii la aad naftu danay oguma jirto adduunka marka la firi aakharo un mooyeen bini aadamkuna wuxuu doonayaa wixiisioo diyaar ah oo tag awey ama safaariya inuu hore u qaato xisaabaha dambe aakharaa ummaddu kuma fiicno wax degdega oo diyaarsanoo haddaba la arkay midhihiisii buu doonahayaa bil hadduu shaqeeyo wuxuu doonaya inuu nacfiga arko hadduu sanad ummaddii waxbarhayo inuu culumo soo saaro meel fadhiisa duu doonahaya yani ummadda khalqiga bini'aadamkaa saa isku oho khuliqa alinsaanu min cajal wey degdega yaa saa iska ah marka naftu maadaama ay midhihii ikhlaaska aysan adduunyada ku dheefsanaynin aakharo un mooyeen naftu saasuu ikhlaaska ugu adag yahay buur ama riyaa oo asaguna musiibo kale ah wa idhaaru alcibaadati liqasdi ru'yati annaas cibaadadii iyo camalka ood muujiso dadku say u arkaan wey kaasaa riyaa loo yaqaanaa waxyaabaha ikhlaaska marka dhaawacuu ka mid yahay wa idhaar alcibaada aw alcamal liqasdi ru'yati annaas sumcada ayada waxa loo yaqaano cudurraha dhaawaca ikhlaaska ka mida waxaa weeye alcamalu liajli annaas alcamalu liajli samaaci annaas cafwan waa inaad u shaqaysado camalka oo la timaadda ha lagu maqlo wayna kala duwan yihiin riyuhu wuxuu ku dhacaa waxa markaa laguu jeedo adoo qur-aan iska akhrisanayo aayar iska dareersanaya wadaadku soo daba fadhiistay qiraa'adii baad qurxin codka kor u qaadi si dhinka baad kala badeli xisaabi baad dallacaysa idan waa markaa waa lagu hor taagan yahay oo ruuxii baa ku arka amaa sumcadu inta badan waxay dhacdaa markaan laguu jeedin xalay baad matalan salaatuleyl qiimo badan tukatay iyo witir iyo tahajud markaasaa waxaad doonaysaa camalkii xalay inaad la ogaado ilan cidna kuma ogayni si lagugu tixreebo hadhow koobka shaha lagugu siiyo ama lagaaga leexdo gugasha xalay sagaal saa wuxuu shanqarhayay muxuu baad leedahay sagaal saa wuxuu shanqarahayay muxuu ahaa jug xalay yeedhaysay xaafaddii isleeda xalay eygii waa laga seexan waaya oo xalay maraan eh, masqusha ku jiray hawlahaasaa socday yacni waxaad rabtaa min bucdin in laga fahmo inaad caabid tahay habeenkiina aadan seexaninba yacnii camalka aad si khaasa u qabatay iyo meel qarsoon markaad doonayso ummadda inaad u muujiso sumcaa la yidhahdaa marka eh, lagu hor taagan yahay camalka aad samaynayso dadku inay wax kugu siiyaan ama ay kugu dadaalaanna ama ay kugu jeclaana riyaa loo yaqaana intuba waa in laga fogaado alimaam ibnu taymiya raxmat ullaahi tacaala calayhi aayadda a tilka daaru alaakhira najcaluha liladiina laa yuriiduuna culuwan fi lardi walaa fasaada waalcaaqibatu lilmuttaqiin markuu sharxaya wuxuu leeyahay aayaddan afar ruux bay ka hadlaysa hal ruux baa ka badbaadahaya buu afar sinfi baa soo geli sinfi waaxida ka badbaadahay dadku waa afar qaybood hal qayb bay aayaddu marka mantuuqa iyo naska sariixa ku sheegtay saddexna waa soo gelhayanoo waa laga fahmayaa bidaliil khiaab aw bifuxha alkhitaab aw biliimaa watanbiih ishaaraat baa lagu fahmi karaa intaasoo qaab bay u tusaysaa nin waxaa jira adduunka doonahaya fasaad iyo culuw tilka daaru alaakhira layidhi najcaluhaa liladiina laa yuriiduuna culuwan fi اlardi walaa fasaada inuu asagu gacanta sare yeeshoo sarreeyana ma doonahayo inuu adduunka fasahaadiyo akhlaaq darre iyo shar iyo fasaad iyo xuma ka buuxiyana ma doonahayo waxaa jira marka man yuriidu alculuwa fi اlardi wاlfasaad noocaa waxaa weeye qolyaha ru'asada iyo muluugta iyo nimanka awoodda leh malatari ama ciidameed leh xaggana doonahaya ifsaad fi lardi ka fircawn adduunka inuu fasaadiyuu rabaa wa maca daalika asagu u sarreeyo ilaahay in lagu kufriyo oo shirki adduun ka dhaco oo hadheeyo oo kufrigu adduunka hadheeyo waa doonahayaa wa maca daalika awoodda inuu asagu hogaamiyo magaca sare yeeshana wuu rabaa waa afjaru khalqi illaahi iyo ashaddu nnaasi cadaaban dadka noocaas alladiina yuriiduuna culuwan fi sulta sidoo kale fasaad fi lardi waa nooc gooni awoy aayaddu waa laga fahmay boqorada jabaabirada iyo khawanada iyo qolyaha jawarada iyo dadkaasaa u badan fasaaduna waa rabaan ummaddu inay fasahaado khamrada la cabo idabdarradu badato la baaba'o ayagana loo nacamleeyo oo koolbox loo noqdo waa doonahayaan dayib inay gacanta sare iyo magaca sare iyo magacoodu socona waa doonahayaan qaybta labaad ee aayaddu soo gelay ayaguna mufsidiinta ah waxaa weeye alladii yuriidu alfasaad walaa yuriidu alculuwa isaguo inuu magac yeesho oo ummadda hogaamiyo oo gacanta sare yeesho maba doonahayaba laakiin muxuu rabaa fasaad waa qolyaha tuugta oo kale tuugu dhar la wadhay buu iska qaadanhayaa hayaa rikoodh meelkuu yaallay buu la kacahayaa mobaylkii aad meesha saaratay buu xilliguu qaaday ma taqaanid waa mufsid laakiin asaga in laga dambeeyo oo ri'aasi iyo saldane iyo magac u yeesho ma doonahayo qasadkiisu waa liyufsid idan ninkaa fasaadka basa doonahayana ka siflat innaas iyo fasaqada iyo qolyaha tuugta iyo lusuusta iyo kuwaasaa soo gala ayaguna waxaa weeyaan waa ahlu shar wey aayadda waxaa weeyaan waa ka baxeen meel xun bay tegahayaan nin waxaa jira asagu yuriidu alculuwa bas walaa yuriidu alfasaad dadka ahludiinkaa taha ay gashaa buu leeyahy sheekhu waa daaci waa caalim waa faqiih waa macallim waa murabbi waa ahlu khayr laakiin wuxuu doonahayaa keligii in wax laga dhegaysto dadka inuu halkaa qabtu doonhaya laakiin ma rabo ummaddu inay fasahaado dooni maayo soomaali inay dhaantayso ma rabo gabdhuhu inay xijaabka dhigaan dooni maayo ilaahay in lagu kufriyo dooni maayo in la fasahaado dooni maayo ummaddu inay fiicnaatu rabaa oy hagaagto ilahay ka amar qaatay laakiin xisaabaha iyo wanaagga asaga loo tiriyo nin ka dambeeyana usan hadlin muxuu rabaa ninkaa markaasi yuriidu alculuwa aayadda ma soo gelin waa ka baxay aayadda waxaa ku soo hadhay ilaahay aakhara siinhayaa alladii laa yuriidu alculuwa walfasaad ninkii fasaadka basa doonahaya waa baxay kii culuwo doonhaya wadaadka ahaa waa sida maanta wadaadaha ku badane iyo ducaadaba ku badan wey hadalku asagu yidhaahda dabadii in lagu dhufto ma doonahayo ama wixii wanaaga la sheegay asaga in loo tiriyo dooni annagaa soo saarray annagaa qabannay waa xasana min xasanaatina haddaanan keeni lahayn maxay ahaan lahaayeen war camalkan cibaaduha alla dirtu aad u qabatay bannaanka fadhiiso xisaabahan iyo manasheedkan jooji ayib idan aladii yuriidu alfasaad waladii yuriidu alculuw waladii yuriidu kilaahuma aw kilayhimaa doonahayo alculuw walfasaad saddexduba ahlu shar wey aayadda waxaa ku soo hadhay ninka mukhliska ah en laa yuriidu alifsaada fi اlardi walaa yuriidu alculuwa tasallud cala annaas dadka noocaasa ah ee ummaddu ammaantay ilaahina ammaan inaad noqotaan ayaan doonaynaa in sha allahu tacala waana rajaynaynaa ikhlaasku waa shay aad iyo aad u qiimo badan waana lafdhabarti diinteenna wey ninkan loo yaqaana abulbakhtari saciid ibnu fayruus ataabiciy aljaliil wuxuu odhan jiray wadidtu an yutaaca allah waxdah wa innii kuntu cabdan mamluuka xidhu waxaan jeclaan lahaa waa taabici jaliila ah, ummadda raggi ilahay ku anfacay weeye magac buu leeyahay min rijaali shaykhayn ayib wa maca daalika wuxuu leeyahay waxaan jeclaan lahaa ummaddu ilaahay inay caabudoy waddada wanaagsan garato anigana aan addoon noqdo bimacnaa aan la ii tiirinin waxba aanan ku yeelin hawsha iyada ah maaha adugu inaad ummadda ka dhex muuqato ood magac yeelato ood ummadda hogaamisa muhiimmaddu waxaa weeye addoommahan inay ilaahay addoonnimadiisa qiraan inay addoommo u yihiin ogaadaan hawshaana ay qiraan kana dambeeyaan sharcigana ku dhaqmaan way muhiimaddu aarkaas ee fayruus waxaa soo saaray ibnumaarak fii kitaabi zuhdi bisanadin saxiix nucaym bnu xamaad min ahli sunna waljamaca a'immatu salaf wuxuu leeyahay darbu siyaati ahwanu calayna min anniyati asaalixa in nala shaabowgo oo lay jeedlo oo la karbaasho ayaa iiga fudud ba niya saalixa la imaado yani waa ikhlaas buu ujeedaa niyadu marna waxaa loo jeedaa midda camalku uu ku aasaxo oo qasdiga caadiga ah marna waa ikhlaaska camalka aan la aqbalin la'aantii le'annu sixada daahirka iyo qabuulku waa laba kala masalo midna ikhlaas baa lafdhabar u ah midna waxaa lafdhabara niya ee qasdi camalka loo qasto shuruuddiisana wato oo fiqiga waafaqsan iyo acmaasha caadiga ahayd iyo shuruudda caadiga ahayd wuxuu leey inna sheedlo oo layshaabigo lay laykarbaasho ayaa iiga fudud inaan niya saalixa fil acmaal la imaado fuday ibnu ciyaad wuxuu leey asagu man lam yakun fii camalihi akyasa min saaxir waqaca fi riyaa camalka uu la imanayo ninkaan ka xariifsanayn oon ka fidhoonayn saaxirka saaxirku waa musiibaaddi waxdaan ogeyn buu isku xidhaya balaayu samaynhayaa maskaxa weyn baa ku rakiban waa nin maahir awey ah ninka aan saaxir buuhi ka fidhoonayn oon ka dhug badnayn oon ka caqli badnayn buuhi had iyo koor camalkusu sixir wuxuu dhex fadhiisanayaa shirki alriyaa waa shirki asqara wey meelaadan arkaynin buu kaa soo geli adoo le waad qumantahay baad dhex fadhiisan marka aadan lasu ilaaliyo acmaashiinni iyo dacwadiinni iyo cilmigiinni iyo tarbiyadiinnu waynu dardaarmaynaa xamdu bni axmed oo min culamaa'i salaf baa waxaa la weyddiiyey maa baalu kalaami salaf anfacu min kalaamina baalay salafku hadal yar buu nin odhanhaya ummadda ilah ku anfacahaya annagu barar cajalaanu buuxin shan mujallad buuxi soddon kitaab alif waxba ka socon maayo waa sidee bay yidhahdeen xaggee wax iska qaban layahay salafku kelimo yaroo yidhahdeen baa ilahay ummadda ku anfacaa hadalkoodii waa fiqi waa cilmi waa xikmo ummaddana suno iyo saamayn buu ku leeyahay annagu waxaa iyagii waa hal bacaad lagu liisa waxqabad ma mi ah waa sidee bay yidhahdeen wuxuu idhi li'annahum takallamuu licizi alislaam wa najaati الnufuus wa rida الraxmaan wa naxnu natakallamu licizi الnufuusi wa talabi اddunya wa rida alkhalqi waan kala tagnay buu ninka salafka ah ee caalimka imaamka markuu hadlahayo wuxuu u hadlayaa islaamku waxa noqdo guusha sarey gacantu asagu ha yeesho naftaada aad ku badbaadido xilkaada gudo diineed ilaahayna raalli geliya saddexdaa qodob buu u hadlaabuu ilaah uu raalli geliyo islaamka uu doonaya inuu wax noqdo naftiisa uu leeyahy xilki diineed gudo innagu soo maaha buur wax hadalkeennu u noqday bilaashka natakalambu licizi nufuus adugu horta sidaaduba aad meeshan sharaf ku yeelita magac miiska waa inaad garaacdo manaabirta waa inaad ka muuqato magaalada waa in lagu fadhiyi waayo sidaaduba waa sidee intaas sanaad xerow aad wax baranayso oo macallin ahayde maxaa laguu ictiraafi layahay kow soomaali ama wadaaddaha maanta jooga badankood ilaa man raxima rabbi naftiisuusan ka dhammaanayn inuu asagu wax noqdaa lambar kow ah markuu asagu wax noqdo ummaddu markaa xoogow baalays ah iyo carabdhaqa heesho laakiin asagu waa inuu meel fadhiisto oo ummaddii ka dhex muuqdo sidaa darteed bay wadaaddu waxay yidhaahdeen qaybo ka mid a ah, waalcaalimu cinda alcawaam man sacida almanaabir wahaza alacwaad ninka tiirarka gilgiila mimbarkana fuula ninka unbaa caalima cinda alcaamma yacnii ruuxa muslimka ee daaciga maanta waxaa la doonay xisaabaha naftiisa iyo xuduudka bannaanka intuu geeyo ilaahay subxaanahu wa tacaala mashruuciisii miiskaa soo saarta kaasuu ku liibaanhaya dadku ayagaa iska iman waa la soo kaxayn ayib qolyahan tabliiqa yaa waxay odhan jireen ahar baa jira waa daciif laakiin waa ahar iska fiican xagga macno ahaan ilaahay buu wuxuu udhi yaa dunyaa ikhdimii man khadamanii wastakhdimii man khadamaki adduunyoy ninka aniga ii shaqeeya allaah oo acmaashayda ka soo bixiya waajibaadkayga u shaqeeyo daba orod ninkii adiga kugu nafbixo kugu safsana kuba shaqayso biyaha ku dhaanso yacni macno saxa wey adduunyadaaba noocaasa haddaad ilaahay subxaanahu wa tacaala aad aadda xaggiisa waxaan oo dhan asagaa keenahay haddiise laakiin aad adduunyada ku anfariirto oo ayada aad ku sasto ayadnaga kugu sas ilaahay marka dambe ku disho wax la og yahay wey xadiidkii baa caddaynaya aharkaas daciifka ah waxaa caddaynaya xadiidka man kaanat اdunyaa hammahu xadiidkaasaa caddaynaya faraqa allahu shamlah ayib wa jacala faqrahu fii caynay walam ya'ti min addunya ilaa maa kutiba lah wa fii riwaaya wa aatathu اdunya wahiya raaqima laakiin ninkii ka dhiga waman kaanat alaakhiratu hammahu jamaca allahu shamlah idan suu u socday maxay daba yaalla wa aatathu dunyaa wahya raaqima adduunyada iyadoo sandullaysan oo la soo dirqiyey bay ku daba istaagiba maalkii iyo magacii iyo xoolihii iyo adduunyadu waa iska iman hayaan laakiin adugu marka u horreeya alqasta ataani ha ka dhigin qasta alawal ha ka dhigin ha ku xisaabtamin bannaanka iska gee arrinkaa asaga ee ikhlaaskaa in culummooy iyo macallimiin lagu dadaalo ilaahayna subxaanahu wa tacaala wax la moodo dadka warkoodana loo kaadiyo qodobka ii raaca waxaa weye alxasad khalqiga ilaahu wadaaddaa u xasadsan baa layidhi ibnu cabbaas bayna arrinkaa ka sugan yahay laba saxaabi oo isgalay baa looga shekeeyey oo isweeraray xilligii qitaalkii cali dhex marayay iyo mucaawiya marka wuxuu yidhi su qabanina orgi adhi ku jirta xayn yar ku jirta iyagaa iskaga daran hasu qabanina buuri xilli kalila haddii xayn meel orgin lagu sii daayo adhiga habeenkaas eh, nasan mahayo ayaguna erbis ka dhigaya suusaa ma ah jeeskaa meeshaa degan hurdalladi mahayo dhawaaqa iyo waxa ka baxay iyo qaylada wuxuu idhi wadaaduhu ayagaa ka daran orgi meel iskugu geeyo yaan lasu qabaninbu taa macnaheedu ma aha in wadaadaha lagu xadgudbo meel lagaga dhacay laakiin cudurka iska ogow dareen tuhun ruux kastaba waa xun yahay inuusan ku gelin laakiin ha moogaanin adigiibaa kow ka ah oo ku jira marka iska ilaali xasadku waa dhib badan yahay fi saxiixayn xadiidkii ad garanaysaa dheeraa min xadiid abi hurayra walaa taxaasaduu muslimiin ayaan la isxasdin nicmada ilaahay ruuxan siiya caqli cilmi caafimaad xoolo iimaan wanaag qurux dheerar yacni wuxuu ilaahay ku fadilay ama basta filjismi ah ama filcilmi ah ama adduunyo kale ah ilaahay taasoo kale adigu inuu ku siiyo ama mid ka fiican asagaana inuu ilaahay u daayo u weydii laakiin in laga qalan shubatayo adi lagugu soo shubo ama meelka lagaga shubahaa isku dayay laa yajtamicu fii jawfi cabdin gubaarun fii sabiili wafayxu jahannam walaa yajtamicu fii jawfi cabdin aliimaanu wاlxasad ruux mu'mina qalbigiisu kuma kulmaan iimaan iyo xasad xasadku ma og tahay waxaa keenahaya adduunya jacayl waxaa keenahaya cadamu اtawakuli cala allah waxaa keenahaya dacfu الnufuus waxaa keenaya dacfu tadayun yaqiin la'aan sabir la'aan baa yeelahay waxaasoo dhanba waxaa keenaya waa cudurraas wey marka iimaankaada dhaawac baa ku jira nafyiga asaga haddii nafyulkamaal lagu idlaaqana waa sax marna wuxuu noqon karaa markuu xasadka kaamilka a noqdo nafyu asliliimaan buu noqon karaa idan xasadku waa shay xunaan layska ilaaliyo xadiid xasana asagu laa yazaalu nnaasu bikhayrin maa lam yataxaasaduu dadku haddaysan isxasdin khayr ka zuuli maayaan macallimiinta iyo ducaadda iyo wadaadduhu inays xasdaan baa laga yaabaa waxaana keenahaya bini'aadamka oo dhan baa labadii meherad wadaagta ama xirfad ka dhaxayso inays xasdaan baa asala labada dukaanka iskule col weeye hadday isu qoslaan saacado way ishabaarahayaan hadduu xogow meel safar fiican keeno xageed ka keentay wuxuu leeyahy waxaa leeyahay waxaa waa sir bisnes weeye lisuma sheego qolyaha kabarwada ee shaqaysada dumarka ah ee sawaaxiliga hadda way isxastahayaan bini'aadam kastoo xirfad iyo shaqo ku wada jira ku isxasta wey aduu daaci baa tahay ninkanna waa daaci markaa ugu timaaddo waa la soo buuxiyey masaajidka markuu asagu yimaadana shan ama lix nin baa soo fadhiisan xasad baa bilaabanhaya waa cagsigii salafka salafku markay intay kelimo jeediyaan ay arkaan inay shan iyo lix raggu gaadh waaba kici jiraan laba iyo saddex markiin bu wax sheegahayaa waxbuu barhayaa xadiidkuu yeedhin wuu waanin haddii lixba la soo gaadho waa kacahayaaba yacnii wixii dhan baa isbeddelayba le'anna wax adugu ku xisaabtamaa bulshada iyo rayadka iyo shacabka iyo kastamkaad haysato intaas weeye ninkanna wuxuu ka baqahayaa inuu cujb iyo huruurba galo inamaa uutiituhu calaa cilmin cindii qaabka wax loo tabiyaan aqaanaa duruqu tadriisaan ku takhasusay ummadda sida loo soo jitaan yaan aqaanaa dacwadaydu waxay maqbuul u tahay oo ummaddu ay u soo badanhayaan qaabka wax loo gudbiyaan xariif ku ahay halkaasuu aadahayaa kadib maxaa ku dhici huruur iyo cujub nabigu wuxuu ihi dunuubta wax ka daran baa idinka cabsanhaya dembiga iyo macaasida ku dhaceeda wax ka daran baa idinka maxay alcujub inaad ismahadiso ood isu bogto oo aduu iska dhammaan weydo marka waa kuu dhammaatay dunuubta waaweyna kabaa'irta cujbi baa ka daran xasadka marka waa in layska ilaaliyo macallinkii cod quruxsan ama ardo badan haysta yaan la xasdin ummaddu kay jeceshahay yaan la xasdin ka asagu aan dad badan lahayn yuusan ismooday ilaahay inuu necab yahay subxaanahu wa tacaala ama la nacay masalada qabuulka waa masalo gooni ah masale ku xidhan ma aha xagga xirfadda iyo aqoonta ma aha waa masale ku xidhan tawfiiq minlahi subxaanahu wa tacaala nabi baa imanhay yowma alqiyaama aan hal farba la soconin adii saxiixa maa fi saxiix ood garanaysaa nabi baa iman macahu axad rajulaan saddex walaysa macahu axadu min almuslimiin keligii baa socda waa nabi dhanoo loo diray ummadu inuu hogaamiyo waxayn lagu dejiye wey ma waxay u leeyahay nabiga asagaa qaabka wax loo gudbiyaa ka maqnaa waad gaalooba haddaad saa tidhaahdo yacnii xisaabahan ilaahay baa iska leh adugu juhdi bashari ah oo awooddaada ah ku saaran iyo ikhlaas iyo daacadnimo iyo hufnaan nin soomaaliyeed baa loogu yidhi meel tuulo dhakhtar buu isbitaal mas-uulka ahaa wax daawo oo yaalla ma jiro kiin kaabsool iyo aasbure iyo waxbuu ummadda ku xaabiya waa la jecel yahay nin baa la yaabay wadaad baa iga shekeeyey tuuladii buu tegey waxaa idhi bu niyo meesha kuma hayside waa sidee dadkuna uun dhakhtar hebel bay kuga hayaadhe xur meesha daawo kuma haynee daacadnimaan ku haynaa buur waa runtii hade daawa ma hay laakiin daacad baan u hay waan tilmaami waan la talin waan la xanuunsan waan la shaqayn midna asagoo caalima oo aqoon sare leh oo daawadu buuxduu irbad kugu mudiy oo kugu jabinhaya xisaabta marka daacadnimadu waa lafdhabarta camalka dacawigeenna ku jira wey marka aad iyo aad ha loogu dadaalo ha la iska ilaaliyo dabba ilaykum daa'u lumami qablakum alxasadu waalbaqdaa waa garanaa xadiidkii awaad garanaysa fii jaamici tirmid wa hayri bazaarna asadiis uu soo saaraoo dheer cudurrihii ummadii hore halaaday oo isnac iyo nacayb iyo cadaawad iyo xasad ahaa baa idinku soo xamaartay muslimiinay nebigu su aad looga soo qayliyo wuxuu yidhi middaa ayadaa diintay xiiraysa timahay xiira odhan mahaye waxay u dhammayn diinta dadku hadday isnacaan waa musiibo soo maha waa la kala tegi macallimiintoon isu salaamaynin ayagoo dagaalami oo sii kala jeeda oo indhaha isku mudi oo markuu ruuxu sii jeedona waad fiirin hadduu soo jeesta waad sii jeesta markuu dhaqaaqana waad eegi wuu soo jeesaday agga derbigaad fiirinaysa yani waxyaabaa noocaasa wax loo baahan yahay maaha in laisu cudurdaaro oo ahal iyo walaalo noqdo waa shay lagama maarmaana xasadku waxay leeyihin culamaau salaf taabiciin fara badan xasan albasri iyo qataade iyo junaada ibn abi umaya waxay leeyihin waa awalu dembin cusiya bihi illaah u horreeyey ilahay lagu caasiyey xasad buu ahaa waa sax abuuna aadam yaa xasday ibliis kadibna xasadka wuxuu ku xambaaray inuu diido amarkii ilaahay ee sujuud ahaa inna awala khatii'atin kaanat alxasad xasada ibliisu aadama an yasjuda lah faxamalahu alxasadu cala almacsiya xasan albasri waxaa la weyddiiyey markii la ammaanaya ansaar walaa yajiduuna fii suduurihim xaajata mima uutuu alxaaja hunaa wuxuu dhi huwa alxasad ansaar waxaa lagu yaqaannaa hadduu nabigu muhaajiriin xoolo ku tabaco ka hadli maayaan haddii la qadiyo danka ma leh ha la dagaalamo safka horu tagahayaa meeshuu nin muhaajiri ku shiido toban ansaaraa taalla labaatan muhaajiriin meesha yaallaan toddobaatan ansaaraa taalla yacnii dhan kastaba waa saas waxasaday u qabaan mu'miniinta iyo muslimiinta iyo muhaajiriin madna ma jire waa soo dhowaynayaan dadka waxaa lagu yaqaanaa qolyo markay soo barakacdo qolyaha kale la dul degay inay xogow dagaalamaan oo ficille iyo qaxootiga iyo kuwan maxay ahaayeen la riice iyo ansaar waxaa ma taqaan soomaalida hadda markay muslimiinta soomaaliya dhib soo gaadhay ee guryihii yaraha qaaliyoobeen dukaamihii laysku yar qabsaday tuubooyinkii biyihii la kala qaybsaday maxaa dhacay ma taqaana dagaal baa dhacay qolyihii islii deganaa waa loo fadhiyi waay dhibkan waxaa keena kuwii soo qaxay reer koonfur baana rogay ree xamar baa soo qaxay nafti wadaaddaa ka hadlay iska daa wax kale dhibku meeshuu gaadhay in xaayar hawshii la farsameeyo soo maaha muxaadaraad baa laga qabtay dugsiya inaad kaga hasheen baa laga yaaba barhkiin susaa maaha yacnii asal waxaa weeye ummad markay soo barakacdo ummad kala dul degto haddaan iimaan iyo islaamnimo culus aysan jirin in laysdhibsado asala oo culayska la qaadi waayo oo la gelmagelmaysto oo reer gubyo badan baa dhici taa qasab wey laakiin ansaar ilaahi waxa waa ka ilaaliya subxaanau wa tacaala marka waxaa la doonayaa niman aan isxasdinaad noqotaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala isku xidhaan xadiidkii anas ibnu maalig iyo cabdullahi bni camr bni caas waa xadiid muhiima ah waa in la baraarujiyo cabdullahi bni camr bni caas wuxuu leeyahay maalin amin barqin annagoo masjidka nebi maxamed fadhina baa nabigu wuxu uhi sal ly slam waxaa idiin soo geli doona rajul min ahli janna waxaa idhi buuhi aabbahay allow ka dhig duqi camrun oo weysaysanayaan ogaa buudhi oo iga dembeeyey ilaahuw aabbahay muu soo galo wadaad miskiin oo ansaari ah oo markaa soo weysto biyo ka tifqahayaan oo labadii kabood gacmaha ku wato laba kabood qayb intuu soo gashay masaajidka soo galay baa soo gala nabigu wuxuuhi waa kana ninkii ahlujannaha waa la iska aamusay maalinkii maalinka xigay buu suubanu haddana wuxuu yidhi yadkhulu calaykum al'aan rajul min ahlijanna mar dhow waxaa idiin soo geli doon nin ahlujanna ah asagii baa soo galay oo xilligeeda soo weysto haddana biyo ka tafqaayaan oo socda mar saddexaad maalin saddexaad saddex baa iskugu xigtay cabdullahi bn camr caas go'aan wuxuu qaatay ah in uu ogaado saxaabigaas wuxuu janno ku helay nabiguna maalin kasta ugu bishaaraynayo wuu tegey wuxuu idhi markuu baxaye la tukaday duhurkii buu ka daba tegey wuxuu yidhi eh, xogow ahalkii baan isku yar dhacnay maalmaa waxaan rabaa inaan yar weji laabo oon ka madax laabo waalidkii iyo aabbiii hooyo iyo saana usoo soo cara furfuro duqi baa isoo caydhiy nin yar buu iska dhigahayaa oo la soo caydhiy marka waxaan rabaa inaan dhowr habeen kula baryo wuxuu rabaa inuu basaaso ogaado wuxuu sameeya habeenka iyo camalkiisa iyo cibaadadiisa saddex habeen markaan la baryey buuri ninkii wuxuu idhi salaad badan ma laha soon badan ma laha qur'aan akhris badan ma jiro laakiin waa nin dhib yar buu buuhi wax shara ma laha dhawaq iyo sawaxan iyo qayle iyo midna ka maqli maysid hadduu hadlo dikri buu ku hadlaabu habeenkaaduu isrogahay adkaar buu akhriyey tawxiidku ku dhawaaqadana waa sii seexan buu salaada fajr buu si fiican u tukadaa soom badan ma lahabu waan la yaab maalinka saddexaad baan waxaa bu adeeru ma fahmaysaa ma aragtaa haa wuxuu idhi wax dhiba ma jiro aniya aabbahay tolay qaraabaanna dagaalla ma jirin saddex maalmood oo isu xigtuu nabigu kugu bishaareeyey janno waxaan doonahay inaan soo salxaadho wixii aad ku kasbatay camalka intaa dhan iyo jannada ayadaa hadda wax ii muuqoo fiican ma jiree oo wax ayaga ka badane maxaa kuu qarson wuxuu ku yidhi huwa maa ra'ayta camalkaygu wuhi waxaad arkaysa un weeye wax ii qarsoon ma jiro hayra annii laa ajidu fii nafsii hillan liaxadin min almuslimiin walaa axsudhu calaa khayrin actaahu allahu iyaabu ruux bini'aadanoo muslim ah wuxuu rabbi siiyey kuma xasda buuhi wa maca daalika ruuxaan utuni ee u qaba ma jirabu muslimiinta intaa haddaysan ahayn bur wax kaloo ii qorsoon ogahay ma jiraanbu jannada liigu bishaaraya ilaahay nabiga khayr ha siiya allahna haysiiye bur intaasaan laga yaabaa buur inaan wax ku hele tolow mataasaa mase waa wax kale cabdulaahi wuxuu idhi waxa aanan karaynin tan weeye buur middanaan la karaynin haadihi alatii balaqat bika wahiy alatii laa nutiqbu darajada waxaad ku heshay waa inaan qalbigaada khilli khayaano iyo ciqdad iyo uurkutaalla midnaba aan ruux muslima u haynin midda labaad xasad aadan ku jirin xadiidkaa waxaa soo saaray cabdullahi mubaarak fii kitaabi zuhd bisanadin saxiix cabdarasaaq axmed iyo hayrkoodba shayga xasadkaa ah waa marad abiici oo khilqi ah wey waxaad adigu celin kartana ma aha laakiin sharcigu wuxuu ka hadlaya waxaa weeye cudurkaa qalbiga ee yimid falka ka imanayaa la diidan yahay shay kastoo wanaaga adiga xaggaada waad jeceshahay adiga yaa ku siiya adiga yaa kula soo aada show aduu kan kaaga fiicnaa way ku geli laakiin waa inaan carabkaada iyo dibnahaada iyo addinkaada uusan ka muuqanin ha ku hadlin xasadka ruuxii ha aflagaadayn ha caayin ha ku xadgudbin gacantii ha ka hadlin yacnii camaliyan ha u muujinna xasadka intuu qalbigaada uun ku jiraya laabtaada waxba ku yeeli maayo laakiin maalinku kaa soo oo ruuxii ku xadgudubto markaa way dhibku idaa danantum falaa tuxaqiquu wa idaa xasadtum falaa tabquu waidaa taطayartum famduu wacalaa rabbikum tawakalu xadidkii abaa caddaynaya haddaad wax malaysaan malihii xaqiiqa yaan laga dhigin nin baa malihii uu maleeye dhab ka dhiga waa yaqiin waba ku dhaaranba idan haddaad wax malayso malihii xaqiiqaha ka dhigin buu subanu leehay haddii aad xasadku galana falaa tabqu haad gudbina bimacnaa yuusan idinka soo ifbixin ninkii wax baasaystee sharaystana horaha u socdo bildambeed laba dhaqaaqi iyo jamco wey iyo xisaabaha hadday ku galaan iyo talaada saddex iyo dhaqaaq ha u istaagin haddii aad hakato soo waxaad ku dhacday shirkiga noocaas ahaa sidaa darteed salafka wuxuu dawaa'ul xasadi kitmaanuhu xasad daawadii waa in la qariyo tarasare magaca muuqaalka haybadda wax kasta ruuxa bini aadamka xaggiisu inuu noqdo waa doonhaya laakiin xisaabahaasi qalbigaada ha ku jireen yay kaa soo bixi haddii aad qalbiga ka difaaci weydo yaysan kaa soo ifbixin ummaddana u gudbin sidaa darteed waxay annicmatu calaa saaxibihaa nicma wa calaa xaasidiha niqma shayga nicmada ninka alla siiyana nicmay u tahay ninka xaasidka ana maxay ku tahay niqmo balaayabalaaya ku habs wuuba xanuunsanba oday soomaaliyeed baa ley hebelo goorma naxdaa saddex goorma naxaabu <laughs> waa saddexdee wuxuu idhi markaan allaas maqlo iyo xabad la ridahayo oona idhahda maxay ahayd in hebel baa gabadh keenoo la soo baxay in hebel la soo baxay mar hadduusan wiilkayga ahayn buuhi taa waa ka naxaabu aniguna aanan keenin haddaan allaasee mashxarad iyo xabad rida aan maqlolyaa wiil baa dhashay hebel buu u dhashana waan ka naxaabu qodob saddexaad lagu daraynin na waa jira asagu dee lagu darana qoyskii baa loogaanhaya marka waa dayn arrintan dardaarmahayo taas waxay geel marka la keeno qolyahan askalaanfilhayaa marka geel intii lasoo dhaca la keeno xabad iyo mashxabad aan maqlo geeliyaa ilme hebel baa geel soo dhacay kuwaygana aysan ku jirin waan ka naxaabu bal fiirsa hadda wuxuu ku xasdaayay macsiyo iyo dulmi iyo xoolo lasoo dhacay oy rag soo dhaceen buli maadaama wiilashiis aydinku ku jirin waa ka naxaahaya almuhim xasadku waxaa weeye calaa saaxibi nicmati nicmu u yahay nicmadu ninkii ku xastahayana waa musiibo cudur baa u soohayan wuu xanuunsan wuu neefneefsan qul lilxasuudi idaa tanafasa sacdatan yaa daaliman wa kaannahu madluum adugu haddii aad dareento in lagu xasdahayana naftiisa kaa bixi dhib baa jira ma ogtahay nin baa wuxuu dareemaya xoogo in la daba taagan yahay oo la xasdahayo laftirkaaha inaad gelmagelmaysido rargubyooto dagaalamto lama baahanee hore u sii soco ha ku noqonin maalinkaad ayaga ku noqotad la xisaabtanto waa ku dhammaatay waxay yidhahdaan waa ka dheeraysa xagga orodka eyga eygana lagu waarsadoo qabta ibnuqayim baa ku sheegay fi kitaabi eh, miftaax daar sacdan fila inuu ahaa darnuugta hadday boodda ey ma gaadho si kastoo u ordo ma gaadho haddaysa soo jeedsannin cawshuna waa sidoo kale laakiin maxaa loo gaadhaa oo loo qabtaa waxaa loo qabtaa markay cabbaar orodaba waxay dhii bal fiiri baalkay xaggee soo marhaya way hakatay lugtay qabatay asaguna wuxuu ku socdaa boqol asaguna boqol buu ku hortay idu waa hakatay hakadkaas wuxuu soo geynaya intaasu kilomitir haddana mar labaad bay hakanoy fiirin uu soo dhowaan mar laba saddexaad marka afraad hakata wuu ku dhagaayaa haddaad marka nin kastoo wax kaa sheegaba dib u fiiriso weligaa dhaqaaqi maysid waxbana kuu socon maayo sidii muxuu anwara sadaad baa le akhwaanulmuslimiin baa kugu kacsan inay ku dilaan bay doonaya wuxuu idhi alqaaficu tasiir walkilaaba tanbaxbu koronyadu way iska socon buuhi iidun ha dhawaaqeen korayada iyo dawladdan wada way socon buui wixii eya meelaha dhawaaqo xusaadu haska dhawaaqeen faraha ka qaad adugu cilmigaada iyo dacwada tarbiya dugsigaada wado ummaddana faraha ka qaad ayagana dib haugu noqon ilahayna isku xidh qodobka iraca waxaa weeye saddexaad afraad almusaaraxa wasidqi maca annaas haddii ilaahay ikhlaas camalkiis lagaaga baahan yahay haddana ummadda runta in loo sheegayo waa laga maarmaan almusaaraxa wasidqi maca annaas haddii taa la waayo waxoo dhan baa kharrimahaya adduunko dhan baa isku submahaya nabigu sal ly slam arrintaasoo ka hadlay alaa innii uushiku an udcaa fa ujiiba saxaabay waxaa dhow in la ii yeedho oo markaa aan yeedhitaanka alla aqbalo bimacnaa waan geeriyoon wey fayaliikum cummaalu min bacdii taladay usha waxaa idiin qaban madaxweynayaal yaquuluuna maa yaclamuun wayacmaluuna maa yacrifuun waxaa idin maamuli doona markaan ugu dhinto madaxweynayaal ku hadlahaya waxay yaqaanaan wuxuu sheegi waa yaqaanaa aqoon buu le waa cumar waa abubakar waa cumaan iyo saxaabadii waxay sheegayaan aqoon diineed bay u leeyihiin waxayna ummadda ku dhaqayaan waxay yaqaanaan cilman wa camalan waxay og yihiin wey qolyaha maxaa ka dambay nabi wuxuu uhi wa taacatu ulaa'ika taaca qolyaha in la adeeco waa ilaahay oo la adeecay maxaa yeele waa culum waa ahludiin waa sulxa weeye dariiqi nebi maxamed bay hayaan fatalbasuuna kadalika dahran ثuma yaliikum cummaalu min bacdihim yaquuluuna maa laa yaclamuun wa yacmaluuna maa laa yacrifuun kadib waxaa ka dambayn da'wicil baa ka dambay niman baas oo musiibo ah barragaa ku xigi khalaf baas weeye khuluuf qolyaha dhibkoodu waa maxay uu hadli wuxuu sheegahaya cilmi ooma laha wuu camal fali aqoonoo ma laha waa jaahil bimaa yacmal jaahil bima yaquul ummaddii marka meel cidlo oo jaf ah yuu ku cadhinhaya wadogoodur buu u qaadi meel aan daanyeerku fuulin buu fuulahaya haddana wuxuu leey waa diin ha laga amar qaato dowladdu markay ku dhawaaqday hanti wadaag hanti wadaagga ayaan qaadanaynaa bay dawladdu tiri hanti wadaagaas oo ku salaysan diinta islaamka waxaa la ii sheegay radiallaahu allaha ka raalli noqda nabigu u jeedaa in iyadoo duulaan la yahay raashinku yaraaday kadibna ummaddii raashinka iskugu dardaray loo qaybiyey hanti wadaaggaa diinta ku dhisan iyo islaamka baynu ku dhaqmaynaa sanad kadib maxaa yimid kii e, liinin iyo markis baa yimid wuxuu hi hanti wadaagga waxaan ku dhaqmaynaa cilmiga ku dhisan diintiina waa la nasakhay yani lama yaqaan meel loo socdo meel loo socdo meel laga jeedo nabigu intuu noolaa laba diinta laba qaybood kitaabka qur-aanka laba meelood saddex meelood labuu nasakhay buuhi annagu inta dambe inaan ka hadla xaq baan u leehay kadibna wixii ka dhacay baa ka dhacay idan kuwa noocaasa ummadda halkaa u istaagi nabigu kuwa muxuu yidhi kuwa boqorrada ama madaxda ah ee ummadda qabsanhaya ee juhalada ah nabigu wuxuu leeyahy faman naasaxahum qolyaha ninkii daacad u noqda wa waasarahum garab iyo wasiira u noqda wa shadda calaa acdaadihim garab iyo gacal u noqda fa ulaa'ika qad halakuu wa ahlakuu kuwa ayagu waa halaagseebeen culummada ama wadaadada ama shacabka kaleba ama duqaydaba ah ummaddana waa halaageen sheekh hebel baa maray baa lagu dhihi oday hebel baa ka taliyey baasha hadday kharriban tahay maxaa culummada raaciyey nabigu wuxuu leey faman naasaxahum aw wawaasarahum washadda calaa acdaadihim faqad halaka wa ahlak nabigu maxaan samaynaa qolyaha noocaasee khulafaa'u raashidiin ka dambeeyey khaaliطuuhum biajsaadikum wazaayiluuhum biacmaalikum washhaduu cala almuxsini biannahu muxsin wa cala almusii biannahu musii musaaraxadaasaa loo baahan yahay wuxuu idhi jidhkiinna la jooga haddee meelaad aaddaan magaalaad u geli waayahay midda kugu habsan islaam sheeganaya meelaad adda ma taqaanid iska dhex joog laakiin ha ku camal noqonin khaaliطuuhum biajsaadikum wazaayiluuhum biacmaalikum camalkiinna kaga duwanaada camal ilaahay raalli ka yahay oo diina la taagnow intaa waxaa dheer ummadda ha loo aamusa ma ee washadu qiraa layidhi caddeeya ninka mukhti ee musii'a inuu musii yahay caddeeya hebel waa xun yahay la taagnow waa kharriban yahay tuug khaa'ina wey tabar kale ma haysid midka wanaagsan cidduu doonib ha noqdo waa muxsin dheh le'annu haddaan intaa la helin waxaa soo degdegay marxalo loo yaqaana marxalat اlindiraas culamadu waxay yidhahdaan diinta islaamku saddex marxalay martaa marxalat اlquwa duhuur marxalat liltibaas marxalatu lindiraas oo fataraadka ah mar waxaa weeye islaamkiibaa awood leh dawladda islaamka seefteediibaa cerka u calankiibaa babanhaya fardhinkii qadashan bay saartaa cilmigii sunnada ahaabaa muuqda bidcadu cagta hoosteeday ku jirtaa waa marxalatu اduhuur walquwa la xilligaas qaab loo hadlo ama loo khudbeeyo ama loo dhiga diintaa jira ayb salaad kuba say kuu qabaata loo tukadaa wey khitaabka diinigaa qaab buu xilligaa leeyahay marxalana waa marxalatuliltibaas tawxiidkii baa shirki laga dhigay shirkigii baa tawxiid noqday bidcadii baa sunna sunnadii baa bidcaa mujrimkii baa muxsin ah muxsimkii baa mujrim ah amiinkii baa khaa'ina ah, khaa'inkii baa saduuq amiin ah wixii dhan baa isku darmaday iltibaas marxalat aliltibaas daawadeedu waxaa weye cinda culamaa'i sunna waxaa weeye almusaaraxatu wasidqu maca annaas dacfigaada cudurdaar baad u leedahay waxyaaba badan inaad ka tagto laakiin cudurdaar ooma aha inaad wax caddayn weydo nabigaasoo halkaa lagaga taagan yahay oo beydka ilaahay ku tukan la oo calaa cabsi ugu tukanhaya oo adeerkii abutaalib ku gabbanhaya buu la taagnaa waxan waa baatil laatiyu hubul waa ka kac tuug baad tihiin kafaraad tihiin mushrikiin baad tihiin marka dambe maxay gaadhay abutaalib geeridiisa waxay gaadhay maxamed hawata diintiisa annaguna taanada aan wadanno aan isdaynana ka feermay wiilkaad adeerku tahay nab wuxuu idhi yeelima isdayn mayno intaasay ahayd akhriya sunna siirada saxiixada marka u dambaysa xal abutaalib ilgeeriyaad buu leeyahay quraysh ba wada hadleen xamse iyo cumarna waa islaameen oo niman culculusah intay hawsha hadhow meel xun gaadhi qurayshi aan hadda kala feermaysano maxamed iyo innaga abu abutaalibna gartaa inoo abu aalib baa loo yimid gurigii baa la duqoo sarirta saaran caqiil buu nabigu diro ah, caqiilow ii soo raadiy wiilkii moxamed ahaa caqiil baa raadiyey raadiyey buul yaroo abutaalib u leeyaho ku yaala magaaa duleedka isagoo hadhsanhayo iska dhex jooga baa nabiga la soo baxshay gurigii buu yimid ay maqaawirtu qurayshad fadhida abutaalib masaratu saaran yahay abu taalibi inta u dhexaysa duqayda hal boosoo nin fadhiistaa ka bannaan jahal weligiiba khaa'in tuugu ahaay markuu arka nabigoo soo galaya guriga yuu meeshu ku budoo fadhiisto buuxiyey suusan nabigu abutaalib ugu dhowaanin abutaalibna markaa uusan u danqanin wiil agoon ood adeer u tahay ku hoos fadhiya moogtahay halkuma dhimin laakiin hadduu halkaa ragga ka dhex fadhiyo war inay hebeelow waad dhihi kartaa moogtahay weligiiba xaasid baa abujahl musiibo wey halkiibuu buuxiyey hadalkii soo wad waxay soo istaageen diintiisa hawata maxamed cuqaashi baan nahay adeerihii baan nahay waayeel duqaydii baan nahay maxamed naga qabo diintiisa ha wato ninkii doonaha ku raaco annaguna taannada asdayn waxaa kaloo noo raaca meelahaannu ku shirra iyo kabdhoodkaa noo daayo xag duurka ha iska wareego carab ha dhex laakiin annagoo meel ku shiraynoo shir noo soco la soo istaaga aayadaha qur-aanka nagu dul akhrinaya xisaabtaa keliya hajo xisaabtiisa wixiis kala wataalle nab wuxuu taana dayn maayo yacni marxalatu aliltibaas waadacfi waa inaad diinta runta ka sheegto haddii kale waxaa soo degdegi xaalad loo yaqaano marxalatu lindiraas in diintu xaab saarto la kala garan waayo baatilka iyo xaqa la kala garan waayo shirkiga tawxiidka maxaa yeelay xilligii la caddayn lahaa ee ummaddu mafaahiimta saxanqaadadaha aamuso cabsaday mafaahiimtii saxnay haddaad caddayn weyday dadku waxay qaadanhayaan hee faham khaldan faham khaldan jiil baa ku koriy oo carruur baa ku dhalan kadib diin iyo tawxiid isu bedeli hawshu marka saasay ku dhammaan axmed baa waxaa lagu yidhi ibn xambal maalinkii la garaacahay shan boqoloo olood baa lagu dhuftay fii yowmin waaxid markaasuu suuxay shan boqoloo shaabog galab aroortii baa lagu dhuftay laba boqol iyo konton galabkiina laba boqol iyo konton boqolkii baa daba taagan ninka garaacaya muruqa weyn ee addoonka ah gacanta xooj baa leh labaatan ma ku dhufto mid kale lagu bedeli ninku maogta keliga hadduu ku garaac uu kaa daali karaayo labaatan baa isdaba taagan kiiba toban buu kugu dhufay naxariis darra'a ah. markuu suuxaa laga daynhaya axmed haddana waa lagu celin wuusuuxi waa lagu celin shaabuugga iyo karbaash ninay qaraabayinba ba wuxuu kuhi axmedow maad ruqsa iska qaadati man kafara billaahi min bacdi iimaani ilaa man ukriha xaggay kaa martay culummadii w kuwa halkaasay ka wada baxeena aduu maxaa isu dilaysaa wuxuu uhi idaa kaana aljaahilu fii jahlihi idaa sakata alcaalimu wuxuu uhi can alqowl waljaahilu fii jahlihi famataa yatabayun alxaq buur ninka caalimku hadduu ruqsada qaata buur jaahilkana waxba maxaa laisku hayaa maba ogaba shooqu muxuu ku dhiman maba ogo maxaa loo dili ma ogo biil buu raasanaya waa ordaya waxaan ka gabhayaa haddii caamaygina uusan waxba la socon buur wadaadkiina ruqsada uu qaato hee xaqu goormuu caddaan buuhi sidaa darteed salafku waxay leeyihiin masalatulikrah wuxuu khuseeyaa muslimiinta ambiya ma khuseeyo nabi haddii la ikraaha inuu kufri ku hadlo looma ogolo le'annu waa maxallu qudwati alumma wa kadaalika alculamaa culammadoo dhan ba haddii la qasbo ama ay wada cabsadaan mamnuuc weeye ummaddu way dhumaysaa idan laa yatarahhasu alcaalimu kamaa laa yatarahhasu alambiyaa baa layadaa xilliga iltibaaskay la marahayo ummadda waa in loo musaaraxo runta loo sheego taamaceedu ma aha in xigmadii laga tago xigmadii in laga tago oo ruuxu tabartiisu uu fahmi waaya ma ahe waxaan u jeednaa intaad awoodi karta inaad wax caddayso runtana ummadda aad u sheegto u sheeg daaway noqon ummaddu inaysan aysan gelin marxalada indiraaska loo yaqaan ibnu cabaasa wuxuu odhan jiray layaatiyanna cala annaasi zamaanun takuunu himmatu axadihim batnuhu wa diinuhu hawaa xilli waxaa la gaari ruuxa muslimka ah waxa uu daneeyo ee dantiisa ah waa maxay waa calooshiisa maxaad cuntaa maxaad cabtaa xogo ku jira mid baa kudhi war meesha maxaa ka doonta mushaar fiican baa laga helahayaa biyo baa laga heli xogo dhaqaalaa laga helahaya yacnii hammadiisa iyo walbahaarkiisa iyo fikirkiisu waxaa weeye batnigiisa waxaa u diin ah hawadiisa naftiisu waxay u meeriso baa u diin ah. mid baan maaliga waxaan ku idhi war hawshaa imaad iska daysi wuxuu idhi hebel gaalnimo kasta hadduu ku dhaco hee qiil baan u helaynaa waa daaci la soco masaajidda kugu cidhiidhiye gaalnimo kasta hadduu dhex fadhiista buur raggii ila joogay maalinkaa inay fadhiyaan baa laga yaabaa goobta wuxuu idhi gaalnimo kasta hadduu ku dhaco qiil baan u helaynaa maxaa yeele waa lagu kallifahaya idan halkaasay taagan tahay yacnii diintiisu waa wuxuu asagu ka hela naftiisa oo uu xijaabkiisu kala soo baxo ma aha diintu uu doonayaa diinta kitaabka sunnada ku qoran waxaa ii raaca haddii aad culummo tihiin iyo ducaad caruurta waa in lagu tarbiyeeyo goobnimo iyo islaam iyo diin dacfi iyo dulli iyo hawaan aan lagu tarbiyaynin taana waxay ka iman adugu waa inaad tahay nin gobannimada jecel gobannimo waa diinta tii soomaaliyeed kama hadlaayo midda diimeed baan ka hadlay waa in middaa ayadaa ah macallinku qaabku u dhaqmo yuu ilmuhuna u dhaqmahayaa dhoodaan wuxuu yidhi arday waliba macallinkiisa meelunba oga ekaaday buur waa saas arday waliba macallinkiisa meelunba oga ekaaday waa sax wey maalin macallinka wax ku dhigo xunbad kala hadhi kolaad xarafka qaabku u qalloocin jiraad u qalciso waa wax lhobo wey haddaad isliin nin iska raacdaan ood jaamia mooskooda aadaan ood sheekaysataan dhaqamihiisi waxbaa kaaga soo hadhaaya kolaad eray soomaaliga ka barato koluu xogayan ogeyn kuu sheego kolaad u bogto u socdo soo saab ma aha dadka bini'aadamku dhagaxya ma aha waa ista'eeriyaan way issaamaynhayaan sidaa darteed baa qudwa xasana in badan culammadu ka hadleen diintuna ka hadashay macallinku waa inuu noqdo macallin gob ah ilmahana gobnimo ku tarbiyeeya gobnimadu maaha in la qallafsanaao ummadda indhaha laga soo rido ama laysmaskiimiya aad noqotay nin faraja jircisanoo cawsku mudahayo looma baahno muxuu ahaa ninkii la odhan jiray abu cabdiraxmaan asulami wuxuu yidhi lam yakun asxaabu rasuulillahi mutaxaziqiin walaa mutamaawatiin kaanuu yatanaashaduuna ashicra fii majaalisihim wayadkuruuna amra jaahiliyatihim laakin idaa uriida axadu minhum fii amra diinihi daarad xamaaliiqu caynihi kaannahu majnuun buuri saxaabi nebi maxamed buu yidhi lam yakuunuu mutaxaziqu waa ruuxa xidhxidhan kuma daarahay daarin dabecadlaawa ah walaa mutamaawitin qolyaha ismiskiimiin dhahas daba dhigana maysan ahayn tawaaduc buu muujinhayo waa miskiin oo bahluul buu iska dhigay ishas daba dhigahay oo dihamuu ku habaaraba shaad dhigaysaa waxaa looma baahro saxaabadu marka mutamaawitiinna maysan ahayn mutaxasiqiinna maysan ahayn waxay ahaayeen buu niman markay meel fadhiistaan iska sheekeeya oo ningabay soo tuuro oo ashcaarta dareeriye oo iska sheekayso dad caadi ahaayeen buu mararka qaarkood xilligii jaahiliga shirkiyaadkii bay ka sheekaysan jireen wixii la soo maray xuruubulqabaa'ilka hore gabayii hebel maalinka saasuu ka yidhi bar mararka qaarkood nabiga intuu dhegaystuu qosli jiray gabayay isdhaafsan hayaan ayib laakiin wuxuu idhi markii diintooda faraha lala soo galay wax diin ku saabsan laga hadlo ninka saxaabiga indhaha wareegay buui inuu waalayahan mado calluhu dhiganhayaa waa ruux iska caadi oo deganoo basiid ah laakiin markay diin hawshu gaadho tala' waa waalanhayaa bimacnaa nin raguu noqonayaa buui hadda waxayna haystaa waa cagsi wadaadku markuu dadka dhex joogo waa musiiba muruq kuusan safka kugu cidhiidhiya hadla og balaayo ah indhaha kaa soo ridi markale gaalha laska dhiciy wuu isku xaaraayaaba soo cagsigi maa cagsiga weeye saxaabadu dad iska dabacsan oo jilicsan oo ahlu khayr ahoo anas dhibin oo takalufba ma lahayn wey dabeecadiisaasuu ku soconhaya laakiin arrin diineed hadday noqoto in loo dhiilqaado ama diin ha laga hadlo ama ha la difaaco daarad xamaaliiqu caynihi ka'annahu majnuun bakar ibnu cabdilaahi almusani asagu xadiidkiisii waa xadiid saxiixa waxaa soo saaray xadiidkaas eh, bukhaari iyo fi ladab almufrad iyo ibn abi shayba fi lmusanaf asagu wuxuu leeyahay ninka loo yaqaan eh, eh, ninka loo yaqaana bakar bn abdilmusan asagu wuxuu leeyahay xadiid kale kaana asxaabu rasul yatabaadaxuuna albidiikha saxaabadu waxay isku turtuuri jireen baalkan bocorka ama qaraha iska ciyaari jireen waa fadhiyaan bocorkatimirta si laisku tuturo kale waa isku turtuurahayaan fa idaa kaanat alxaqaa'iqu kaanuu hum rijaal markay caadiga yihiin niman iska deganoo iskaba ciyaara wey oo bocorka iyo khudaarta isku turtuura laakiin marka la diinha loo arrimiyo kaanu ayagunba raga waa looga tegi jiray cinda axmed fii cilali waxaa ku sugan xadiida sankan saxiixa acmash iyo khayrkii laga wariyo oo ay leeyihiin saxaaba nebi maxamed niman waayeello oo iska cillaantay ahaayeen cillaanku xalay ku marsaday gacantiisa faraha kaga yaallabu ul bakoro oo jajaban oo dhexda laga kabay oo macdan iyo maal lagu xidhay buu iska wata kaba dhammaad ah macawis jajeexan buu iska qabaa mid duubato in meeshaa fuulinka kore u joogto masaakiin bay ahayn buui markaad korka fiiriso laakiin faidaa kaanat alxaqaa'iq kaanu hum rijaal dagaal haddii leeya hal ayagaa meesha looga tegi buui ayagoo taagan baa laga yacani ruuxa muslimka ah saasaa laga rabaa laakiin inaad dhaqan munaafiqiin ka'annahum khushubun musannada giirka iyo balaqa ku yaalla iyo xoogga la yaabi iyo quruxda iyo shaxartaanka iyo heybadda ka muuqata markay nabadu jirto iyo wanaag marka xoogow ishu dhiigto ama dhiida la gaarana haweenkuba gadaal ka mariba looma fadhin mahayo waa cagsigii saxaabada weeye lama doonaayo ummadda waa in lagu tarbiyeeyo ilaahay diintiisa caruurta waa in lagu tarbiyeeyo dadka aad soo saaraysaan baa ummadda u ah mustaqbal mustaqbalka lama hayo waa la baaba'ay adduunkan waxaa haysan jiray wadciga soomaaliya waa garanaysaan suufiyo iyo qabuuriyiin iyo wataniyiin baa haysan jiray dadkii ilaahay dacwa tawxiid lagu tarbiyaya maanta ummaddiin dha ah waa ogtihiid kuwaad idinku maanta haysaan haddii aad ka shaqaysaan oo waddo wanaagsan cagta u saartaan ummadda waa anfici doonaa laakiin haddaad hallaysaan haddee meeshaas waxaa weeyaan ceel looma qadno ceelyana oma maqna wey waxaa iigu dambeyn ku khatimahaya adtawaaduc waa in aal isu tawaaduco bimacnaa liidnaan dabacsanaan iyo jileec waa in muslimiinta loo muujiyo adayg iyo qallafsanaanan gaara loo muujiyo fa bimaa raxmatin min allaahi linta lahum walow kunta fadan qaliida alqalbi lanfadu min xawlik facfu canhum wastakfir lahum wa shaawirhum fi اlamr yacnii nabigu waxaa nebi maxamed ilaahay naxariistii iyo gelladii baad ku dabacsanaatay haddaan rabbi galladaa ku siin lahay hadde wax kalaad noqon lahay ilaahay waa in la baryo carruurta waa in loo dabacsanaado waa in loo danqado waa in tacaatuf loo muujiyo waa in la tarbiyeeyo muslimiinta maxaa lagu ishaaray khayrka badan ilahay uu ku bedelahayo murtadiinta ku bedelahayo fasawfa yaأti اllahu bqowmin yuxibuhum wayuxibuuna adilatin cala اlmu'miniin acizatin cala اlkaafiriin muxamedun rasuul la ledn ashidaau cala اlkufaari ruxamaa'u baynah ibnu taymiya wuxuu leeyay fi listiqaama waxaa jira muslimiin muslimiintana ku kakan gaaladana u nugul yaa ka mida hal tusaale yaa isiin kara dad waxaa jira muslimiinta ilaahay ku la oo muslimiinta markay arkaan xiniya la soo bixi markii gaala la arkay iyo kafarana suusuubi owliye noqon jadiidiyo wey waa jadiidiyo cid kale ma aha cukaashiya kooxdiisa idan waqfid janaaxaka khawaarij baa lagu yaqaan dhaqanka asaga khaarijiga waxaa u dhaqan ah yadacuuna ahla alawthaan wayaqtuluuna ahla alislaam in gaalada iyo mushrikiinta faraha laga qaado hee muslimiintana eber laga dhigo waa dhaqan khawaarij dhaqankaa khawaarij waxaa iska nimanka jadiidiye loo yaqaana ama rabiiciyo ama madkhaliyo ama jaamiyo la yidhahdo ragga hoggaanshana waa idin sheegahad ayib qolyo kale aan ka baqahaya inay mashruuca ku biiraan laakiin allah sakhiro almuhim nabi wuxuu leey inna allaha awxa ilay an tawaadacuu xataa laa yabqa axadun calaa axad walaa yafqar axadun calaa axad walaa yabqaa axadun calaa axad ilahay wuxuu ii waxyooday inaad isku nuglaataan tawaaduc waa maxay waa inaad karamka aadan ka tagin khuluqa wanaagsan aadan ka tagin qallaydkiiyo adayga aad ka intaad awoodi karto wixii meesha loo baahay inaad dhigtaa lagaa rabaa xikmadu waa maxay waa wadcu ashayi fii maxallihi lmunaasib fii waqtihi almunaasib calaa wajhin yambaqii shayga xikma loo yaqaan waxaa weeye shayga inaad u qabato sidii loo baahnaa aad qabato xilligii loo baahnaa aad u qabato sida ugu fiican sida ugu fiican xilligii munaasabka ahaa iyo qaabkii loo qaban lahay sida ugu fiicnaa tayib ninkii dhintaa asagoo dayn iyo huluul iyo kibir ka maran nabigu waa ahlu kibirka iyo isla weynanka iyo fakfaqadaa layska daayo muslimiinta ha loo dabacsanaado masalada ugu dambaysan ku khatan waxaa weeye atacaawun cala alkhayr haddaad macallimiin tihiin baryahan dambe nuxnux badan baa imanaysa qaylaa idinka soo yeedhay inaan la iskaalmaysanin oo nin kastaba meel u dhaqaaqay baa na soo gaadhahay in la iskaalmayso dacwadaad nairobi ka jirta ama af kenyaba ka jirta ama meelo badanba ka jirta laysu kaalmaysto waa shay muhiim ah culummadu markay ka hadlahayaan aayadda ahayd qaala sanashuddu cadudaka biakhiika waxay leeyiin waa asl fi tacaawun haddiiba nabi uu bahday in la garbiyo nabi ilaahay la daba taagan yahay waxyigii iyo diintii oo la saxahayo haddii le garabkaada waxaannu ku xoojin waa alka haaruun adoo sakaraad ah oon tabar bahaynin maxaad u malay idan in la iskaalmaystaayo waa asal min usuuli din watacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alitmi walcidwaan akhawaani nasiiraan buu nabig sal muslimiin ku tilmaamayay mu'minku waxaa weeye muslimiintu waa laba walaalo isu gargaara wain istansaruukum fi diini facalaykum annasr idan laabudda min annusra tacaawunka dacawga maadaama aqaliya muslima oo mustadcafa aynu ku nahay waddankan haddana inaan intii yaray ay sii kala dhaqaaqdo musiibo wey waa in layska halmaysto waa in waxyaabaha masaalixda guud ee ummadda in la tarbeeye ah dacwa tawxiid in laisu kaalmaysta ah shirkiga in lala dagaalamo ah khuraafaadkay bidaca in la dabar gooyo ah intaas haddaynu ka wada soconno wixii kale waa ka heshiin karraa waxa hadda noogu daran waxaa weeye go'aamadii aan siyaasadda soomaaliya ka qaadan lahayn baa lagu kala tegey ninba go'aan buu ku dhuftay go'aamaha haddii laysku khilaafay inta aynu isku waafaqsannahay ka wada shaqayno haddii adugu ninkan gaal murtada kuu yahay nin buu u yahay muslim ahlu khayr ah oo ashcari oo ahlu majmaca nin buu u yahay idan alxukm cala alashkhaas waa masala aynu in badan tilmaanna inay tahay masala ijtihaadiya kolba xogtaad ruuxan ka haysay ku xidhan tahay xog badan iyo macluumaad baad ka haysaa baad ka gaadhay wadaadkan walaalka ee muslimka asagu xog badanba kama hayo ama xogtii baa maqluub u gashay ama shaarkii buu gediis u gashaday idan xukumkaadii ka beddelan buu qaatay oo go'aan ka beddelan waa inaad u cuur daarto abubakar iyo cumar markay isku qabteen maanici zaka cumar waa ka naqaashay inay nimanka aysan gaalo ahayn abuubakarna waa xujaystay inay gaalo yihiin markuu cumar niqaashahayay abubakar ma dhihin gaal baa tahay li'annaka tudaafic can alkafara ma dhihin maamsl waa masl alxukm cala ashkhaas waa masla takhdac lilijtihaad wa ilmacluumaat cindak yowmu alfitan markii la gaadhay saxaabadu dagaalameen saxaabadii ka gaabsaday ee hawsha durahayey iyo kuwii dagaalamahayay intuba ayagoo isku dhacsan ka mawqif ahaan bay walaaliya ahal ahayeen salaamo isxidhiidhiya iska warqabowda tukada inu cumar baa lagu eedeeyey waa sidee cabdullahi bin zuhur waad la tukanaysaa xajajna waad la tukan waa sidee wuxuu idhi idaa dacaw idaa markay noogu yeedhaan buu idhi ila silaax tegi maynabu waa ila salaa waan tegaynabu hadday hubka soo qaato dagaalka gaadhaan ah waan diidnaybu salaaddan kaaliya naqbal buui bimacnaa waa maxay fasaad kale kuma jira buu idhi khayrkana waan ku jiraa yacnii ruuxa muslimkaa intaa wanaagsan ee uu kugu yeedhahayo kala qayb qaado xumahana asagay u taallaa masalada alxukma cala alashkhaasna layskugu cudur daaray ibnu teymiya iyo dahabi waxay isku khilaafeen fii takfiiri ibni alcarabi ibnu carabi wuxuu idhi ibnu teymiya nin ka gaalsama ma jiro dahabi wuxuu idhi waxaa dhici karta inkastoo waagi dambe uu ka laabtay inuu ta'wiilaad hadalkiisuu leeyahay hadalkiisuna uu daahir iyo baatin yeelan karo uu duurxul iyo isticaaraad baa ku jira maldahaad weeye difaac badan buu difaacay dahabi waa gaal dhihi mayna hadde wuu khaldamay li'annahu daafac can ilmunaafiqiina wazanaadiqa abada ibnuqayim iyo sheekhiisa isku khilaafay masaa'il waa weyn yacnii alxukm calaa shaas kolba xogtaad ka hayso ruuxan bay ku xidhan tahay waan la iskuu cuurdaar laakiin kaafirka asliga ninka isagu difaacay hoostaynu ka xariiqaynaa muhiimmaddu waxaa weeye khayrkaa laisku kaalmaysto wixii sharna ummaddaha laga wada difaaco wixii aan khayr en sheega allah idinku anfaco wixii xume en sheega allah idin garan mari aniga allah idhaafo wabilahi miisaanka sanadka bacdiyaalna la bigo marka insha allahu tacaala inta yar waktiga nooga dhiman digii markaa su-aale ah ayaan sheekha weydiinaya su-aal baa halka ku qoran yani wixii su-aale ah walaalada sheekha intaa ayaan wakti ka dhiman baan weydiinayna walaalka su-aashaan sheekhu wuxuu leeyahay qaabka loo daaweyn xasadka iyo riyaha waa inagii sheegnay xasadku daawadiisu midna waa daawo ku saabsan wixii maxaa dembi kaa soo gaadhay goormaasa dembi lagaaga qorahayaa xasadku marxaba sheekh marxaba sheekh laba daqiiqu waa kugu yartaa saddex ka dhigo marxaba sheekh على عباد الله المصطفى أما بعد بعد الامتحان الوجه اللي أمام عزمنا لا يتوافق آمين آمين آمين أهلين باربعين أنكار تعليقية cilmiga kuguma haysto wixii laakiin xog soomaali ku saabsan ama tajriba waan kugu haystaa marka dadka soomaaliyeed ee geeska afrika ku nool Eh, waa dad muslimiinoo boqolkiiba boqol wase gaaloobi karaan way gaaloobi karaan laakiin intaan ognahay wax caddaystay anugu ma hayo duwalka caalamka lagama helo dad yacnii sidaasoo kale ah sidaa aan maqlay walow socodkaygu wuu gaaban yahay eh, muslimiinta laba madhab baa u fogoo madhab shiico la yidhahdo madhab sunna la yidhahdo soomaalidu waa ahlu sunna haddana waxoogoo niqaasha waa jiraayoo qole aan yar kala fognahay oo qoladii diintayna soo gaadhsiisay geeska afrikana nasaarada kala dagaalantay qarnigii reer yurub ay rabeen inay guumaystaan waa nimankii suufiyad ahaa ee diintayna soo gaadhsiiyey wixii khayr allaha ka abaalmariyo wixii ay ku khaldan yihiinna allaha ka dhaafo wixii hadda aan la godgelinna culimmadaadu aad ka mid tahay baa ka saxaya waa niqaash in lasoo tagfiiriya ma qabo haddaan horay u soo dhaqaaqo sheekhana ninka la yeesho cabdiqaadir cukaasha ayaa tidhi maalan gaaladana way u way soo dhoweeyaan muslimiintana way nacab yihiin jadiidiya ayaa la yidhaahdaa ee waa cukaashiya xertiisa anuu ninkaa cabdiqaadir cukaasho la yidhaahdo tafsiir markaan nairobi soo galay waan ku soo gaadhay anuu burca joogana waxaan ka dhagaystay kitaab sarfi ah markaan isu fiiriyo culimmada aadu aad ka mid tahay diinta rabbi kitaab oo sunno ahaanoo masaajidka aydkan kaga dhagaystay hadday tahay diinta maxamediyada hadday tahay aalle iyo hadday nusuus tahayba wax aad isku khilaafasantihiin ma jiro ma arko oo ma mudno in sidaa loo tacyiiriyo laakiin wixii weji nadar ah oo ama ragannimo oo aad isku haysaan in aad aad hoos u wada hadashaan baan qabaa laakiin suufiyada sida qaadiriyada oo kale iyaga waxoogu niqaasha inoo dhexeeyo masaa'ilka qaarkood iyagoo aan aaminsan in la tagfiirinin marka waxaan leeyahay ninka leeyahay cabdiqa anigu guruub jadiya ma difaacayo laakiin shakhsiyatu cabdiqaadir cukaashe waa nin culimmada salafiya bismi illaahi araxmaan araxiim intaanan su-aasha u gudbin cilaajka riyaha iyo xasadka wax ka leh ah anugu qolyaha jadiidada loo yaqaano waxaannu isku hayna annaga og axmedna lama socdo waxba ka dhihi maayo waxaannu isku haynaa culuma caddeeyo kitaab baa laga qoray zacaamo iyo ra'aasaa la ysku hayaa iyo waa xisaabo macallinku uusan la soconin taa waxba ka dhihi maayo anugu madhab la yaqaano macruufa weeye xilligii la asaasay baa la yaqaanaa ninty wankii buu bilowday reer yurubee maraykan iyo reer sacuud baa ka tashaday culammaa'ul madiina niman loogu magacdaray baa diyaariyey taqriir caalami ah ooy u gudbiyeen dowladda sacuudiga iyo gaalada loo qaybiyey bay diyaariyeen sidii loo laha loona baabi'in laha asalafiya aljihaadiya waa shay macruufa wadaadku wuxuusan aqo inu ka hadlan waa musiibo wey aniga waagi hadda u dambaysan kanada tegey mukhaabaraadka kanada markay waraysteen guddigii aan u dirray la hadlaya soomaaliya waxay ku yidhahdeen madhabka uu xukaashawadan doonaynaa annagu in muslimiinta laga dhaadhiciyo waxay gaaladu og yihiin weeye mukhaabaraadku maraykan iyo rooyurub ay la socdaan howlaha hadda marka wadaad macallin ah oon xisaabo badan ogayn uu ka hadli kara ma aha ee waa laga yaabaa in laba wadaad oo ashkhaasa wax u dhexeeyo laakiin mabda'ba aanu ka hadlay jadiidiyaa la yidhahdaa baan idhi madkhaliyaa loo yaqaanaa rabiiciyaa la yidhahdaa jaamiyaa la yidhahdaa maxamed amaan aljaami oo loo tiriyo weeye mabda iyo afkaar iyo caqaa'id iyo masaa'il diiniya waweyn baa lasku haya usuul baa laysku haya waa jahmiyatun fi masalati aliimaan jahmiyatun murji'atun fi masaa'il aliimaan waalkufri wey yacnii masaa'il waaweyn oo haddii loo dhabago nawaaqid noqon kara mararka qaarkood bay ku jiraan oo lagu haystaa kitaabna laga qoray salafkuna ka digeen ee culammadan ujeeda ay ka digeen ibnu baas baa ka digey sheekh fawsaan baa ka digaya cuthaymiin baa ka digey ummaddoo dhan baa ka degaysa waa la yaqaanaa marka ninka asagu doonaya kitaabta akhriyo amaa masalada ku saabsan nimanka qaadiriya ee suufiye loo yaqaanno waa musiiba iyo ayaandarre iyo nasiib darro wadaad salafiya ama wahaabi sheeganaya ama intaa dacwa tawxiid soo dhex taagnaa inuu yidhahdaa masaa'il yar baynu isku haynaa in la tagfiriyana ma qabo waa musiibo mabda'a ay aaminsan yihiin iyo waxay ugu yidhan ummadda waa kufri iyo shirki ninkii ka shakiyana gaal wey waa murtad kaafir bilaahi alcadiim cinda culamaa'i dacwa najdiya mabda'a nimanka qabuuriyiin loo yaqaan ee hadda ahlusunna waljamaaca la baxay ee la dagaalamaya dacwadu tawxiid ama nimanka wahaabiya loo yaqaan la dagaalamaya waa mushrikiin wataniyiina laa khilaafa fii dalika cinda culamai dacwa salafiya ruuxu wuxuusan aqoon inuu ka hadlaya musiibo wey taa macneedu ma aha sheeh axmed baa murtad ama gaal ah mabda'aan ka hadlaya anugu mabda ay nimanka aaminsan yihiin ama mudda ugu yeedhan waa addacwa ila alwataniya washirk ilaa cibaadati hayr illaahi subxaanahu wa tacaala ilaa muwaalaati almushrikiin idan nimanka ayaga waxay ku jiraan waa kufri iyo riddu ayaguna murtaduun wey xukumka caamka marka afraad la gaadha tacyiinka waa inoo dambayn laakiin ka taa'if ahaan baan xukumaynaa laga bilaabay shaxa cabdiwahaab ilaa yowmina hada dacwa ama najdiya nool kulligood khilaaf kama qabaan nimankayn murtadiin yihiin gaalanay yihiin ruux uusan aqoonin inuu qaadaa dhigo musiibo weeye hawshaas yaan laisku lugoyn waxaan muran ka taagna muran yaan la gelinin adugu hadday qaadiriyo iyo suufiyo muslimiin fiican kuu yihiin annagu mushrikiin iyo murtadiin baan u naqaannaa in lala dagaalamana gaalada asalka ayagaa ka mudan hal xabad markaan ku ridna gaalada sagaal ayaga in lagu ridaan aaminsannahay waxaa ummaddan yaan la lugoynin mabaadi'dana ha layska soxo amaa sheekhu inuu aqoon leeyahay cilmi leeyahay anuu ka niqaashi maayo nin walbaba intuu haysta isaga u taalla masaladuna masale aqooneed iyo diiniya kitaabbu akhriya ma ahayne mabda' baan ka hadlaayey mucallimiintana ooga digahaya waana ka digaya intaan noolahay sidaan ooga diga suufiye iyo qabriyo baan ooga digay meel kastoo on intaan noolahay waa mabda' haddaama ummaddana baabi'iya madhabka ay salafku yidhahdeen waa madhabun yucjibulmuluuk bay aaminsan yihiin ina haada diin bay dheen bacdulmuluuk baa u bogay irjaaga ay wadaan nimankan ayaga ah markaasuu diinta waa diintii boqorada ay fahmi lahaayeen boqoraday qancisaa saciid ibnu jubayr wuxuu u yaqaanaa yuhuud ulqibla u yaqaana nimankan ayagaa yuhuudu ulqibla buu u bixiyey xeelad shay kasta cudurdaar ma gaaloobin kan weeye ha loo dhimriyo kan ha la sameeyo kufri cad bay qiil u raadiyaan kaan hadda kuu sheegayaan kulahaa wax kastoo ninkaa sameeyo qiil baan u ka mid ah masaa'ilka yaan ummadda talbiiska laga daayo talbiiska ummadda ha laga daayo wixii cad ha la caddeeyo ninkii nin wax ku haysta ama iskii u difaacanna asagay u taallaa laakiin mabda'a wadaadka aan sheegay khayrka ay faafiyaan waa madhab haddaama ummadda in looga dega mudan waana madhab uljahmiya waalmurji'a nimankan u aqaanuu ka mid yahay ama ay ka mid yihiin salafiyat اljahmiya iyo murji'at اlwahaabiya ruuxu marka hadduusan masaa'ilka iska soo sixin ousan baxdi ku samayn masaa'il kufr waliimaan maxaa laysku hayaa maxaa khilaaf aqbalo laga wada socon karaa maxaan aqbalin waa musiibo ma doonaya macalimiintu in yar inay ka shekiyaan nimanka loo yaqaana asuufiya alqabuuriya haddana gaalada la shaqeeya ahlu sunna waljamaca la baxay ee qubuurta dawaafi jirtay ilahay hayrkii caabuda eed og tihiin inaad ka shikidaan kufrigooda ma doonayo amaa nimankan kalee sheekh axmed uu difaacayo min ahlilbidac bay noo yihiin annagu ee waa gaala ma lihiin ummaddana nooga digaynaa hawshaana culimmado dhan baa ka digtay ruuxuusan ogoy uusan qaadadhigin wakhtina aan laskaga bixinin ra'aasaad isku haysa maxaa ra'aasoo soomaaliya dhex yaalla waxa dhex yaalla muxuu somaliya laisku haynayo ra'aasada aan isku hayna isku riixayna maxay tahay nin walba inbuu hor taaganyo u khudbeeyaa waxna ka dhagaysata nin kastaba xayn hor joogtay maxaa la laisku hayaa nin nin biila ma jiro nin nin maxaanku laha waxsiiyaay ma jiro soomaali baa la wada yahay nin kasta qumanaa qoorta ugu jira waxaan isku rixayna ma jire mabaadi baa laysku hayaay kitaab bayna ku qoran tahay ninka aqoon laha ka niqaasho meel laha fadhiisto laakiin caatifada noocaasoo kalea waxba tari mayso anaguna in sha allahu tacaala calaada siraad baan ku socon waxayna ila tahay masalatu riya walxasad aad u soo laabto sheekh axmed eh, ma dhihin anugu waa gaal layska idhaaliyo eh, laanno waxaa badan in dadka qaarkii hadalka aad tiri ay taxriifiyaan maadhowba waxaa lay weydiiyey burcadka soomaaliya anoo cashir ku jira waxaan ku idhi lusuusulmuslimiin baa loo yaqaanaa lmaalikiya tuugta muslimiinta u yaqaanaan tuug muslim wuxuu muslim ka qaatana waa xaaraan waana qaaticu dariiq muxaarib ah wuxuu gaal ka qaatana waa xalaal anoon soo gaadhin sigiska uu shariiku cashirku ahaaye ba waxaan oga yimid wuxuu uhi waa mujaahidiin yacnii noocaas dad wax u taxriifayna waa jiraan layska ilaaliyo masalada xasadka ee riyaagu waa inaga soo tilmaannay daawadeeda waxaa weeye in ilaahay subxaanah wa taala laisku xidho altawakul waalictimaad cala allah iyo cilmi yaqiina in lala yimaado aalian la akhriyo siyar saalixiin qaabkii salafku u daaweeye cudurkan kitaabka siyar calnuma loo yaqaana la muraajaceeyo mujalladka koobaad ilaa mujalladka taqriiban shan iyo tobnaad inta ha la muraajaceeyo waxaad ka helaysaa cilmi fara badan salafka ha lagu daydo kitaabu zuhdiyaadka ha la akhriyo si zuhd ibnu maara oo kale ka abu daawuud oo kale ka axmed oo kale qaabkay u daaweeyeen baa ku qoranoo fara badan muhimmadduna waxaa weye ilaha in laysku xidho ibni aadamna aan wax la moodin ilahna la tala saarto nin walbana wuxuu rabbi u qadar inuu helahayana aamino masalatu alqada walqadar iyo masalatu tawakul iyo alyaqiin baa lagu daaweeya alla bilahi tawfiiq wasalamu calaykum raxmatulah barakaatu nacam wixii su-aalaha ah oo markaa qowiga waqtiga nooga dhiman fadal Thank you su-aashan xifina waxay culamada madalat madaaris albaaniya suxuub fara badan iyo daco fara badan ayay samaysay bacdu mucalimiin waxay ka dhawaajiyeen alamadan wax socdo in ay dhaheen culimadii macdooyinka odhan jirtay in sheekhada cabdilumar sheekh shible iyo wixii la mida inay dhaheen waa hal umo hayrooyinka gabdhaha muslimka lagu soo dermeeyo maadaama ay qabaan soomaaliya waxaa ka duwan inay tahay xiflo saas daraaddeed beriga ka nahay xataa inaan la fadhiisano zuur iyo dembi baan ka qaadanay taasi waa mid qolyaha saas qabo waxay qalqaalinayaan in madabat madaaris alquraaniya inay kala tuuraan ay noqdaan guuni ay noqdaan hayrooyin guuni u qabsadaan sida wararka lagu soo garay لأجل عروان برادي يرقم كترامين قاتلين من تلسين بلدة مركب كرتقاس جنس من كيف قبطة عن بسم الله waxaan moodayay inaan masaladaas soo tilmaamay midda koowaad culummada ha la ixtiraamo culummada wanaagsan ee sunniyiinta ahlukhayrka ah sida labada sheekhe la magac dhabay ixtiraam badan iyo tawqiir waa in loo muujiyo hadday ra'yi qaataan ood u aragta inay ku khaldan yihiin ogu cudurdaar laakiin wanaaggoodii iyo juhuuddoodii iyo dacwadoodii iyo magacoodii in meel lagaga dhaca ma ah caydu iyo xadgudubku wax loo baahan yahay ma ah labada wadaadee la sheegay mabda hadda ay ku khaldan yihiin ooy ummadda ugu yeedhahayaan oon ku naqdiroon kala hadal anugu maanan arag mowqif kasta ay ka qaateen soomaaliya waa khilaafsanahay yacni masala mucayana go'aan wadaad ka qaatay iyo mabda ummadda ugu yeedha waa laba kala baab mowqif mucayana ruuxu meeshuu ka istaago iyo mabdow aaminsan ummaddana ugu yar laba kala baab weeye marka arrinkaas waa saas culammada waxaan ka aaminsanahay arrintay la yimaadeen ay ku dhaceen waa ku khaldan yihiin cudurdaarna waa ku leeyihiin in lagu xadgudbo wax laga sheegana waa xaaraan in la durana waa xaaraan waa ra'yi diinoy qabaan ninkii wax ka qabaha la niqaasha u tago hadday ka qaataanna khayr hadday diidaanna waa khayr asagu xilkiisi waa gutay wixii tacaamule dacawi ah in darajadii iyo meeqaankay lahaayeen iyo xubankay ummaddu u qaban jireen weli ay sii qabtaan baan aaminsanahay muxaadaraadkooda ay wadaan majaalistaad ogu yeedhaan meeshaad aniga ilugoynaysaan ayaga aad keentaan waa go'aankaan ka aaminsanaya w middaa iyada amaa madallada hawsha ku saabsan ee waa laii sheegay haddaayay wadaadii soo wacay baa ii tilmaamay sheekh cabdullahi turkiisu waa ii tilmaamay adna hadda waad ka shanqadhisay ma taageersani intii yarayada isii laysii kala jebiyo ma taageersani mana soo dhowaynayo shakhsiyan maxaa yeelay waa nidaamkii gaalada ay wadatayo tajzi'atu almujaza wa taftiitu almufatad horaan horaan shay lasii burburiyo oo la qaybiyo haddana lasii qaybiyo ilaa la gaadho qaybaan qaybsamaynin oo markaa in la baabiya ay noqonayso hawshaa ma wanaagsano idinkoo go'aammo kala duwan ka qaba arrinka soomaaliya danta khaaska iyo tacaamka ee ka jirta waddankan aad joogtaan ee dacawiga ah ka wada socda isuna dulqaata wixii niqaashaad ee fiqiyadana hoos oga niqaasha ardada iyo dalaba yaan la gaadhsiinin masaajidda waaweyn yaan la keenin majaalista noocan oo kale yaan laga soo darxinin ma xataa ma wanaagsan waxay uun sii kordhin balbala iyo qalqulooyin waxay keenaysaa tashwiish fara badan bay keeni afkaartii baa iska hor iman hoos u dhaqa oo idinku wada niqaasha wadaaddaha gooni oogu taga ardadana hawsha yaan la gaadhsiinin madalladu waa inay sii jirto intaan ku ogayn wanaag iyo khayr bay waday ninka wax taban haya ama xumaan annagu aan ogeyn ku haya ha soo gudbiyo ama waa laga bogsiin ama nimankaynu qabanaynaa inu la garaacaynaa wabilaahi towfiiq فكريسة أنا أحطه صراحة راحة وحبا أقول مسكرة وليتا وليهم أول مهارس لكن هذا سوء دائما هو سؤال ما نبينا كوزيو يا ربنا قاشا عمار واسم بصوت الله مسلاس معاولي قرآنك وحنتي زمكي الله الله الله ومنه وصوب لكن تبينها هي الله ninku isagoo dadka tukanaya ama dad tukanaya oo soo istaago qurxis yidhaahdo حماشة قاعد في الحديث الله رحمه الله إنك يأتي هذا سعيد حديث أبو موسى الأشعري لو هذا أوجه هاي حبرت لك كثيرا بل أردت على كها ويا ضحك كوارتي ما كان ليس وحلو الله صلى الله عليه baarak allah fiik waa su-aal wanaagsan weeye asal wixii camal ah ee ruuxa muslimka uu la imanayo waa inuu ilaahay ula qasto dadkana uusan waxba ku mutaabacayn kuna mulaaxadayn ayagana uusan ku tixgelinnin ninka loo yaqaana alimaamu tayibi xadiidka abi muusa alashcari markuu keenahaya wuxuu tilmaamahaya iyo tobarshid inuu habanfilhayaa ninka shaarixulmishkaadka ah wuxuu tilmaamahaya wuxuu leeyahay xadiidkan riyaana kuma jiro ikhlaaskana dhaawici maayo li'annuu nabiga in laga la farax geliyo oo la raalli gelayaa min alcibaada ah laxabartu laka taxbiiran ay lazayantu laka tasyiinan wuxuu oga jeeda ama taxsiinan nabigu inuu dadku waxbaray ee diinta gaadhsiiyey mid ka mid ah uu cod wanaagsan qur-aan ku akhriyo nabigu ku farxay baa cibaadado ka sarraysa riyihii iyo wixii yaraha meesha soo geli lahaa marka maadaama fuqaadu yidhahdaan nabigu adoo salaad ku jira hadduu kuu yidha waa laga bixi salaadi adoo alla hor oo tukanaya yacnii ragcatayn sunno ah haddaan la jamcin karin nabigo la ajiiboo loo tago iyo salaaddii aan la jamcin karin waxaa la hormarinhayaa ajiibitaanka rasuulka maalikiin ay dhaheen waad ajiibi laakiin salaad u jabi mayso labayk yaa rasuulallah iyaaka nacbudu baad sii wada bay leeyihiin oo isdiidi mayso hadalkaasaan limaslaxati dacwa ah marka wadaadkaasaan kullay intaan arkay ishaaro wuxuu leeyahay masaladu dhaawac ikhlaasna kuma jiro riyana ma aha subxaana noqon mayse waa irdaa iyo in nabiga la farax geliyo waana min ahima alcibaadaati waa awal qurbaati ilaahi buu leeyay marka saasaa keenay mararka qaarkood waxyaabaha oo kale wadaadaha fasaxay waxay leeyihiin riyaagu ama sumcadu waa shirki asqara haddii la helo matalan maslaxa taa ka weyn oo mararka qaarkood tan loo dulqaadan karo waa la hormari kara laakiin shirki mafsada ka weyn ma ay jirto shirkiga asqarkana wax ka weyn ma uu jiro masalada ayadee loo abu muusa alashcarina waa qadiyatu cayn cumuumna la gelin mahayo nabigayna khusaysaa iyo saxaabadii marka ay dhex martay intaas wadaadkaasaa ishaaray wax kalena aanu ma arag hadduu wadaadku wax kala hayo waa inoo sheegay insha allahu tacaala wabilahi towfiiq baarak allah fiik waad fasaxdeen bay la tahay mise waxbaa dhima qaabka wax loo wada hayo waa masaa'il fanni ah waxyaabaha wasaa'isha ana ma laha xuduud alwasaa'il laa daabita laha bay fuqaadu yidhahdaan qaabka wax loo fulin macajal baynu isticmaalnaa goorma wax qabannaa xilligaan ka dhignaa wasaa'ilka wax loo fulin dacwadu ma aha tawqiifi dawaabidna ma laha laakiin ummadda waxa loogu yeedhi baa tawqiifi ah tawxiidka in loogu yeedho diin in loo sheego laakiin qaabka loo fulin iyo qaabka loo dhigi iyo xilliga laga dhigi iyo cidda fulin waxaasoo dhanba kolba waxay u khuduucdaa baahida waaqaca iyo casrigaas sidaa darteed bay fuqaadu waxay leeyihin addawaabit alwasaa'il laysa laha wadawaabit kolba wuxuu raaci unbuu ku xugum yahay marka hadduu wasiila ilaa muxaram yana waa muxaram hadduu yahay wasiila ilaa nadbin aw wujuubinna waa dee xukumkaasuu qaadan xad sharci oo wasiila laga bixin karaa ma uu jiro hadday wadaaduhu u arkeen in wadajirka iyo wada socodka ay dana ogu jirto in madallada la soo maro wixii can dariiqeeda ka yimaadana wix lagu habeeyo oo maamul iyo nidaam idaari ahaan looga jeedaayo anugu wax dhiba uma arko laakiin waxaan ka baqayaa shakhsiyan inay waaga dambe noqoto ixtikaar waan ka baqahayaa sida hadda dadka qaarka ay doonayaan fataawadii iyo codadkii muslimiinta inay u xusuub ayagu u ixtikaaraan oy u afdubaan waa ka baqaaya laakiin wax dhiba ma laha intii la burburi lahaa hawsha madalladaha loo amar qaato ninkii wax taban hayana labada wadaad u taga haddee maxaad wadaaddaha ula dagaalamaysaan cabdullaahi miri iyo muxuu ahayey yaa kula wehelaya adugu <laughs> yaa xasan wadaaddaha loo tago waxaasaanu tabanayna dhaha wadaaduhu cidna hadda u xaglin mahayaani waana culammadii waddanka marka waxaan jeclahay inaad wada jirka aad ku dadaashaan meeshan meel aqbasha in lagu qaybsamo ma aha mabaadi' iyo mawaaqifa lagu kala taga laakiin wada jirka iyo ijtimaacaasi daawo weeye wixii la sixi karaa ha la saxo laakiin wadaadahana waxaan leenahay baashu waaga dambe aysan noqonin nimaan madallo soo marin wuxuu sameeyey waa baatil yaysan gaadhin wabilahi tawfiiq